لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه walaalayaal qaar baa soo qoraya codka ayaa daciif ah marka ma Ah, codku waa caadi okay ayib ayib ha dad baa soo qoraya codku waa daciif eh, waa yaabanahay eh, sheekh eh, maxamed ibraahimow ah, salaan qaali ah salaan ka soo goday qalbi walaalkiin qalbi idin jecel qalbi idinla jecel khayr adduunyo iyo mid aakhiro walaalayaal caawa waxaan halkan hadduu ilaahay yidhaahdo aan rabaa inaan idinkala qayb qaato fadhigiinan dacwada ah qiso aad iyo aad cajiib u ah qiso runtii ee ina wada anfacaysa aniga iyo idinkuba qiso anfacaysa ummaddeena soomaaliyeed gid idaylkeed qiso runtii aad iyo aad aan ula yaabay qiso aan isleeyahay qisadan ma qiso dhacdayba mise waa qiso khiyaali ah haddaanan ku arki lahayn kitaabadeenan runta sheegaya xaqiiqada ah ee salafkeennii haddaanan ku arki lahayn oo ayan noo sheegi lahayn culimmadeena aynu ku kalsoonnahay haddii aanan aanan ka heli lahayn waxaan isdhihi lahaa qisadan waa qiso khayaali ah oo aanan saareen ama aan ka dhicin fii ardi alwaaqic laakiin qisadan islaamkeena inoo soo werinaya mu'arikhiintaa soo werinaysa culimadaa inoo sheegaysa kitaabada inay ku qoran tahay weliba kuwa sixaaxa ah qisada magaceeda waxaa la yidhaahdaa yaanan idiin si balbalaarinayne ashaju bani umaya ashaju bani umaya ashaju bani umaya dakharrihii reer bani umaya wiilkii dakhranaa ee wejiga jeexnaa ee reer bani umaya maa qisatu haadihi haada arajul ninkaan ka sheekaynayaa waa kuma qisadan qiso dhacday ma tahay haddaad akhrisaan qisadan oo buugaagta ay ku qoran tahay kitaabada ay ku qoran tahay walaalayaal aad ka akhrisaan aad iyo aad ayaad u yaabaysaan waxaad isdhahaysaan war ninkan ma noolaa ninkan oo kale adduunka ma soo maray ninkan oo kale ma nin bashar ah baa ninkan mise waa nin loo waxyoodo ninkan arrinkan uu sameeyey yacni shay la samayn kara ma yahay mise waa shay mustaxiil ah oo wax culimmadu iska leeyihiin waa qiso aad iyo aad ula yaaba waana qiso noo furaysa runtii islaamka u furtay waagii uu qisadan sameeyey dabadeed u furtay caalamka yacni safaxaad aad iyo aad u ifaaya safaxa aad iyo aad u udgoon bog cusub u furtay siyaasadda iyo taariikhda muslimiinta u furtay walaalayaal waa kuma ninkan aan raba caawa inaan kala qayb qaato qisadiisa waa kee horteeye bal aynu dib u laabanno kun iyo aynu u laabanno saddex boqol oo sano aynu gadaal u laabanno aynu u laabanno waagii cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu cumar alfaaruuq ka sheekayn maayo cumar alfaaruuq ninkuna cumar maaha laakiin waktigii ama cahdigii cumar ibn alkhadaab radia allaahu canhu aynu gadaal ugu laabanno cumar ibn alkhadaab ayaa habeen habeennada ka mid ah riyooday ninkaa mulhamka ah wuu soo kacay isagoo aad iyo aad u yaaban mar allaaliyo markuu hurdada ka soo booday isagoo neftuurayo oo dhididsan oo yaaban ayaa waagu markuu beryey asxaabtiisii ayuu u sheekeeyey wuxuu yidhi xali waxaan ku riyooday riyo aad iyo aad u yaab badan xali waxaan arkay wiil aniga ka mid ah durriyadayda awlaaddayda ka mid ah la yidhaahda cumar magacayga ku magac ah ku socon doona tallaabadaydii iyo shiiradaydii ku socon doona oo adduunka ka buuxin doona cadli iyo qisti ka buuxin doona cumar lama aanu yaabin in uu dhali doono ama durriyadiisu ay ka mid tahay wiil la yidhaahdo cumar oo tallaabooyinkiisii qaadi doona waddadiisii ku socon doona adduunka ka buuxin doona cadli iyo qisti iyo nabad iyo miisaan ka buuxin doona iyo khayr laakiin wuxuu la yaabay ninkan waa durriyadiisii ninkan wuxuu kaloo ka soo jeedaa reer bani umaya aad buu ula yaabay cumar maxaa isu keenaya labadan qoys qoyskii reer bani umaya iyo qoyskan reer cumar cumarulfaaruuq qoyskan faaruuqiga ah iyo reer bani umaya maxaa isu keenaaya cumar aad buu ula yaabay xaggee iska soo galaan waa laba famili ayay kala yihiin wuu yaabay cumar caade ayuu lahaa habeen walbaa raggu dadku markay seexdaan reer madiina wuxuu samayn jiray isagu ma aanu seexan jirin hawshiisuu qabsan jiray magaaladuu wareegi jiray dadka martidee magaalada imanaya wax dhibaataysan wax u baahan qabow u hayo wax calacalaaya wax fadqalala ah magaalada ayuu nafsadiisa ayuu cumar ma aragtaa wuu soo jeedi jiray si ay u seexdaan raciyadiisa cadaaladdii cumar ayay ka mid ahayd cadaaladda islaamka ayay ka mid tahay in aanu seexanin oo uu soo jeedo in uu nafsadiisa u diido in uu hurdo si ay u hurdaan racyadiisa isaga ayaa roonda ahaan jiray oo wareegi jiray qofna uma aanu wakiilan jirin cumar ibn alkhadaab wuu soo socon jiray luqluuqyada madiine ayuu mari jiray guryo walbuu tegi jiray bal wax calaacalaaya bal wax wax sheeganaya bal wax uun ma aragtaa dhibban inuu arko habeenkaa qabow ha jiro roob ha jiro sidaa ayuu u socon jiray cumarulfaaruuq wuxuu soo saaray cumar qaanuun ayuu goordhow soo saaray wareegta ayuu soo saaray uu leeyahay biyaha caanaha lama barxi karaayo caanaha laguma beri karaayo biyo maxaa wacay waayadaa waxaa soo shaacbaxay in caanaha la qasho caanaha in la barxo in biyo laga buuxiyo la caddeeyo dadka si ay ugu maleeyaan caano oo ay u maaragtaa ay u gataan insaanka muslimiinta la qashi jiray man qashanaa falaysa mina waa kuu leeyahay xabiibkeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi cumar wax walba oo saxiix ah hadal walboo ka sugan rasuulka wuxuu jeclaa in uu dabaqo oo uu fuliyo ayuu doonaayey maxaa waay qoorta waxaa u saaran cumar mas-uuliyad ayaa u saaran xarig ayaa qoorta ugu jira la weydiinayo mas-uuliyadaas waxaa la weydiinayaa maalinka qiyaamaha ah cumar wareegtadaa markuu soo saaray ayaa haddana wuxuu samayn jiray habeenkiibuu wareegi jiray isagoo wareegaya habeenkii xaafadaha fuqaradana maraaya ayaa waxaa da'ay roob ayaa yimid qabowgii ayaa soo batay buul yar oo ku yaalay meel u dhowaa ayuu dhinaca saaray oo uu ku yaro gabbaday intuu roobku ka dameeyo halkaa mar allaaliyo markuu isagoo halkaa ku dhakan oo halkaa ku dhuumanaya oo roobka kaga dhuumanaya kaga gabbanaya ayaa wuxuu maqlay gurigii uu ku tiirsanaa gudihiisa ayaa wuxuu ka maqlay hooyo muslimad ah oo gabadheeda yar la hadlaysa oo ku dhahaysa hooyo mee caanihii caanuhu ma badan yihiin maya hooyo caanaha aan soo gadne noo badi hooyo noo barax biyaha ku dar hooyo caanaha barax hooyo caanaha ha bataane haddii ay liter ahaayeen hooyo saddex ka dhig hadday saddex ahaayeen hooyo lix ka dhig hooyo noo badi hadalkaa qishka ah hadalkaa urka badan hadalkaa xaqiirka ah hadalkaa lagu khaldayo muslimiinta hadalkaa waxaa dhegihiisu ay ku dhaceen cumarulfaaruuq cumarkii soo saaray wareegtada qayimka ah wareegtada ifaysa ah cumar ayaa hadalkii maqlay hooyo caanaha noo barax gabadhiina ay leedahay hooyo miyaadan ogeyn cumar in uu soo saaray hooyo wareegto uu ku diidan yahay in caanaha la barxo in muslimiinta la qisho hooyo waa sidee ay leedahay iyadana hooyo ma cumar baa ina maqlaya ma cumar baa nala jooga hooyo hooyo caanaha noo barax cumarna halkaasuu fadhiyaa wuu maqlaa markaasaa gabadhiyaa jawaabtay waxay tidhi hooyo in kaana cumar hooyo in kaana cumar in kaana amiiru lmu'miniina laa yaraana fa ina raba alamiiri yaraana in kaana cumar laa yaraana fa ina rabba cumar yaraana in kaana cumar laa yaraana fa ina allaha yaraana inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun hadalkan qiimiga badan qalbiga uu ka soo baxaya bal fiiro walaalayaal haddaanu amiirka cumar uusanna arkaynin rabbiga amiirka rabbiga cumar ilaahay baa hooyana arkayay miyaadan ogayn hooyo haddaan cumar un ka baqno in badan baa naga halaabaya hooyo cumar waa bani aadam hoy waxbana ma yeeli karaaya wuuna karbaashayaa magaaladuu naga cayarinayaa in yaraa laga yaabaa in maaragtaa nala ganaaxo laakiin hooyo waxna arkaya waa ilaahiina abuuray hooyo hadalkii ay gabadhu tiri ayaa waxa qalbigii waxaa ku dhacay dhegihii cumar ibn alkhataab cumar alfaaruuq aad buu ula yaabay markiiba gurigii calaamad buu ku qortay wuu baxay cumar wiilashiisii buu subaxii shiriyey wuxuu yidhi hala la iisoo ogaado guriga calaamadaa leh gurigii baa la aaday mise waa gabar iyo hooyadeed waa binta baa'icata laban reer yar oo fuqara ah faqiiriin ah oo ka ganacsanaya weeyaan caanahan mar allaaliyo markii arrinkii uu ogaaday baa wuxuu yidhi yaa doonaaya wiilashi ayaa wuxuu ku yidhi yaa doonaaya in uu guursado yaa guur u baahan caasim baa yidhi anaa u baahan aabbe wuxuu yidhi gabadhaasaan kuu soo arkay binta baa'icata laban aabba aan kugu dare gabadhaa guurso aabbaha wanaagsan waa kan wiilashiisa la doona daa'iman la jeclaada khayrka weeyaan wuxuu la jeclaaday wuxuu la jeclaaday cumar ibn alkhataab wiilkiisi ayuu khayr la jeclaaday wuxuu la jeclaaday gabadhii ugu qiimiga badnayd waayadiisa ayuu la jeclaaday aad buu runtii u jeclaaday maxaa wacay wuxuu dabaqayaa xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi fadfar bidaati ddiini taribat yadaaka fadfar bidaati ddiin cumar marka gabadhaas ayuu wuxuu la jeclaaday wiilkiisii inuu guursado caasim ayuu la jeclaaday markaasaa wuxuu yidhi aabba guurso dabcan wiilashiisii way la yaabeen cumar cabdullaahi iyo maaragtay caasim iyo wiilashii kale way la yaabayaan aabba waa aabba say wax kaa noqdeen annaga brinces ayaan nahay ilmihii amiirka ayaan nahay amiiru ayaan nahay mashriq iyo maqrib ninkii amiirka u ahaa ayaan nahay ma aragtaa wiilashoodii seen u guursanaynaa annagoo caalamka ugu sarraynaa seen u guursanaynaa gabar yar oo weliba caanaha gadda fuqara ah oo haddana xaafaddaa degan aabbi manceebaynaysaa waa sidee waa lisaanu xaalkeenna maanta annaga ogow waa sidaan dhihi lahayn markaasaa wuxuu yidhi aabbe waad ka baqaysaan soo maaha inuu magaca idinka hadlaa ka baqaysaan in laidinku sheekaystaa ka baqaysaan miya aabbe aabi cumar baa idan dhalay haddii aydan guursanin midkiin haddaanu diyaar u ahayn guurka gabadhaa waxaad ogaataan aniga oo amiirulmu'miniina guursanaya balir aabe sug sug sug sug sidaa hadday tahay aabe waxaa laba daran kala dooree wiilashaa fiican inta la dhihi laha amiirkii baa binta baayacata laban guursaday aabe u kaada u kaada aaba u kaada aaba anaa annagaa guursanayne caasim baa markii isu qaban qabanqaabiyey inuu guursado caasim ayaa wuxuu markaa diyaar u noqday gabadhaa inuu guursado binta baa'icata laban markaasaa gabadhii lagu daray allah guur aad iyo aad u qiimi badan gabar qiimi badan gabar ahludiin ah gabar ah jabal buur fadhida raasikh ah gabar aan la loodin karin gabar aan dabaysha hadba dhan u wadin gabar qaa'idad ah gabar hoggaamiye ah gabar calam ah qimmadii ugu sarraysay islaamka ah gabar aan la helaynin gabar aan lagu doorsanaynin adduunka iyo waxa saaran maanta aan lagu doorsanaynin in kaana cumaru laa yaraana fa ina allaha yaraana caqiidadeeda iyo gabadhaasayta balfirisay u adag tahay wuxuu guursaday caasim ayaa waxaa lagu daray gabadhii binta baaicatu laban waxay u dhashay wiil ah, gabar ayay u dhashay la yidhaahda layla layla ayaa halkaa ku dhalatay layla man layla binta caasim ibna cumar ibna alkhadaab magacyo fara badan ayaa qiso qisadan ku jira marka qisadana waxaan u wadi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo sida tartiib ayaan u wadi doonaa marka waxaan idinka codsanayaa in aydan ilaawin magacyadana soo maraaya taalin ahaada magacyadu inay badnaadaan baa laga yaabaa maxaa waay waxaan rabaa dhallinyaradeenna in ay bartaan salafkeenii saalixa ahaa in ay bartaan dadkeenii qiimiga badnaa gabdhaheennu inay bartaan gabdhihii qiimiga badnaa inay bartaan oo ay ku daydaan oo ay la saaxiibaan ayaan doonayaa qisadooda ay ku daydaan oo ay sameeyaan ayaan doonayaa marka magacyadu inay bartaan baa laga yaabaa marka magacyadaa iyaga ah waa inaad qorataan magacyadii caasim ayaa ugu horreeya caasim ibni cumar wuxuu guursaday binta baaicata laban magaceeda ma naqaano kitaabaduna ma qoraan laakiin waxay u dhashay oo halkaa tafiirtaa cumariyada ah ka soo baxay gabar la yidhaahda layla muddo kadib cumar ibnu alfaaruuq runtii wuu rabaa cumar aad buu u rabaa inuu arko wiilkii uu ku riyooday ee dakranaa ee tafiirtiisa ahaa durriyadiisa ka midka ahaa bani umayana ka mid ahaa cumar sababta ka yaabisay waxa weeyaan waan ka soo tegayay waxa weeyaan waa la gartay cumar wiil uu dhalay inuu adduunka cadli ka buuxinaayo shay la qariibsada ma aha laakiin bani umaya bani umaya bani umayana walaalayaal waxaad ogsoon tihiin yacni waa laba famili laba caa'ilo waa laba qoys oo opposite isku ah qoyska faaruuq iyo qoyska bani umaya maxaa wacay bani umaya waa la yaqaana oo waxay ahaayeen dad aad iyo aad dulmi dad dhiig badan dad mugdi ah dad mulki jecel dad xoolihii ummadda eber ka dhigay dad waxay ahaayeen khayrkooda wuu badnaa khayr looma diidana laakiin waxay ahaayeen oo quruumihii horey ku jiraan saddexdii qarni weliba qarniga ugu horreeyey ku jiraan laakiin waa dad aad iyo aad ma aragtaa dulmi badan u sameeyey weeyaan dad adduunye jecel weeyaan laakiin qoyskan kale ee cumar ibn alkhadaab waa qoys ilaahi qoys muxamedi qoys faaruuqi qoys muslimiin qoys waxa weeyaan cadaaladda jecel qoys adduunye ma aha waa qoys aakhiro waa zuhaad waa cubaad waa yani waxa weeyaan khayr oo dhan baa ku idil qoyska cumar alfaaruuq marka wiil cumar faaruuq iyo qoyskan yani maxaa isu keenaaya maxaa isu keenaaya say isugu soo dhowaanayaan say isu guursanayaan cumar wuu yaabanaa laakiin cumar ma aanu arkin wiilkii dakhranaa ee uu ku riyooday ma aanu arag wiil buu doonayey caasim inuu dhalo cumar la yidhaahdo dakhran laakiin ma aanu dhaline leyla ayuu dhalay cumar wa casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum cumar waa uu geeriyoonayaa in yar kadibna caasim layle aabbaheed ayaa geeriyoonaaya mar alaaliyo markay geeriyoodaan gabadhii oo da'yar ayaa waxaa gacanta ku dhigaaya adeerkeed cabdullaahi ibni cumar muxadiskii weynaa cabdullaahi ibni cumar madiine ayuu joogaa marka iyada ah reerku waa reer madiina isagii ayaa tarbiyaynaya gabadhii ayaa waxay noqonaysaa gabar ahludiin ah gabar faqiihad ah gabar zaahidad ah aad iyo aad u qiimi badan mar allaaliyo markay qaangaarto ayaa waxaa isku dagaalaya umaradii oo dhan dadkii waaweynaa raggii in badan baa lasoo doonay gabadha leyla oo laga soo doonay reer cumar laakiin giddigood waxa weeyaan way diiday way ka jeysatay maxaa wacay ma aanu arag ma aanu arag ninkii qancin lahaa ninkii guursan lahaa ninkii ay la wadaagi lahayd nolosha ma aanay helin nasiibna waa ku jiraa meeshaa laakiin ilaahay baa diyaarinaya cumar ilaahay baa diyaarinaya layla ilaahay baa diyaarinaya riyadii cumar in ay xaqiiqo noqoto oo ay timaaddo fii ardi alwaaqic ama calaa ardi lwaaqic inay imaaddo oo la arko waxaa markii dambe soo doonay waxaa soo doonay nin la yidhaahda cabdulcasiis ibni marwan ibn alxakam oo ka mid ah reer bani umaya ka mid ah raggii ugu waaweynaa uguna qiimiga badnaa uguna faqiihsanaa uguna zaahidsanaa uguna cilmiga badnaa reer bani umaya waa cabdulcaziiz magacii saddexaad halla xifdiyo waa cabdulcaziiz ibni marwan ibn alxakam cabdulcaziiz wax ma haya markaa iyadaa ah walaa aabbihii wax ma hayo marwan ibn alxakam ah laakiin aabihii waa reer lacag leh waa reer bani umaya waxay ahaayeen marwan ibn alxakamna wuxuu ahaa yacni umarada dadka oo maarata reer bani umaya raggoodii waaweynaa ee culimada ahaa ee laga tala qaadan jiray ee aad loo ixtiraami jiray ayuu ka mid ahaa oo weli xukunkii ma aanu soo gaarin mar allaaliyo markii uu soo doonay waa la fiiriyey aad baa loo jeegareeyey waxaa la arkay ninkan diintiisa iyo caqiidadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dee raganimadiisuba in laga raalli yahay in uu noqon karaayo qofkii la wadaagi lahaa nolosha leyla binta caasim ibni cumar ibn alkhadaab familiga waa la soo gelin karaa ninkan oo kale waa halkay isaga imanayeen ogow waxaa dhacaya marka madiina ayaa waxaa ka dhacaya xafiladii ugu qiimiga badnayd ay labadan qolo ay isku guursadaan waa familigii cumariyada ahaa iyo familigii umawiyada ahaa amowi halkaasay isku guursanayaan layla iyo cabdulcaziiz ibn marwan ibn alxakam sanadaas waxay ahayd adiga kow iyo lixdankii meelaha maya waxay ahayd eh, waktigay isguursanayaan waxay ahayd taqriiban sidaan filayo waxay ahayd ma ma ma ma ma ma xusuusta kulley gadaal baan ka xusuusan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo eh, adigu guurkii mar alaaliya markuu dhacay ayaa waxay u dhashay oo halkii ka yimid wiilkaa qiimiga badan wiil yar oo la yidhaahdaa cumar cumar ayaa loo bixiyey cumar man cumar ibni cabdilcaziiz cumar ibni cabdilcaziiz allah cumar ibni cabdilcasiis sidaan filayo guurka wuxuu dhacay waxay ahayd lixdameeyadii ayay ahayd sidaan filaayo waa lixdankii hijrada sidaan filaayo lixdankii weeyaan maxaa waay isaga ayaa dhashay kow iyo lixdankii kow iyo lixdankii hijrada ayaa waxaa dhashay cumar ibni cabdilcasiis ibna marwan ibn alxakam magacyada sidaasaan isu raacinayaa si qalbigiina uu ugu dhigo oo aad u qabsataan oo aad ula socotaan walaalayaal ayib madiine ayay ahayd cumar wuxuu dhashay kow iyo lixdankii guurkan wuxuu dhacay imaa kow iyo lixdankii bilowgiisa imaa lixdankii sanadkii ka horreeyey inuu dhacay waa qiyaas weeyaan ayib kow iyo lixdankii baa cumar dhashay cumar markii uu dhashay madiina la joogaa aabbuhu weli ma uuna noqonin waali aabbihii kale ee marwan yani awowgii cumar awowgii marwan weli ma aanu noqonin waxaa dhacay dhowr sano kadib shan iyo lixdankii markii la joogo shan sano kadib cumar oo jira shan sane meesha la joogana madiine ay tahay waxaad laga yaabaa inaad aragtaan kitaabada qaarkood ama bacd almu'arikhiin inay dhahaan cumar ibni cabdilcaziiz wuxuu ku dhashay masr ayuu ku dhashay xalwaan ayuu ku dhashay waa laga yaabaa laakiin waa qowl aad iyo aad daciif u ah kaa isaga ah masr kuma aanu dhalanin cumar ibni cabdilcaziiz wuxuu ku dhashay madiina ayuu ku dhashay maxaa wacay waaga aabihii ma aanu noqonin waaligii masr ma aanu noqonin sida taarikhdu ay qorayso sida saxiixa ah marwan ibn alxakam oo cabdilcaziiz aabihii ah wuxuu qabsaday oo uu boqor noqday shan iyo lixdankii hijiriyada ama lixdan iyo shantii hijiriyada ayuu noqday marka madiine ayuu ku dhashay madiine ayuu soo joogay cumar ibn cabdilcaziiz waxaa hayay cumar ibni cabdilcaziis waxaa hayay ninka la yidhaahdaa cabdullaahi ibni cumar ayaa hayay cabdullaahi ibni cumar oo adeerkii ah aad buu runtii cabdullahi ibni cumar u jeclaaday cumar ibni cabdilcaziis wiilka uu adeerka u yahay ee uu walaalkii caasim dhalay aad buu u jeclaaday maxaa wacay caqliga wuu ku dhashay cumar ibni cabdilcaziis ashaju bani umayah mar allaaliyo markuu dhashay sanad laba sano saddex sano afar sano afar sano meelaha markii uu jiray oo afar iyo lixdankii la joogo ayaa eh, wuxuu maya shan iyo lixdankii ayaa waxaa loo magacaabay marwan ibn alxakam ayaa waxaa loo magacaabay in uu noqdo eh, khaliifkii muslimiinta amiiru lmu'miniin in badan ma aanu haynin runtii laakiin waxaa waali laga dhigay oo loo magacaabay cabdulcaziiz masr ayaa loo magacaabay leyla iyo cabdulcaziiz ibni marwaan waxay u soo guureen wiilkii way ka soo tageen waxay u soo guureen oo cabdullaahi ibni cumar baa lagu soo dhaafay laakiin waxay usoo guureen masar xalwaan halkan xalwaan ayay degeen muxaafadadan la yidhaahdo xalwaan halkan ayay soo degeen reer bani umaya waa kaa xukunkoodii waa socdaa hal sano kadib shan sano markii uu gaaray cumar madiinana uu joogo ayaa hooyadii aad u jeclaatay wiilkeedii in ay aragto fariin baa loo diray cabdullaahi bni cumar waxaa la yidhi baan u baahannahaye mar noo soo dir wiilkii waa la soo diray shan sano isagoo jira ayuu yimid masar reerkii wuu yimid isagoo weli yar oo aan tobaniyada gaarin maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu galay xeradii fardaha aabbihii uu lahaa reerku waa reer bani umaye ogaada reerka reer ciyaara maaha reerku waa reerkii qaatay xoolihii muslimiinta guryaha waad yaabaysaa yacni qusuurta ay ku nool yihiin xarumaha fardahay leeyihiin malaahiyada iyo meelaha lagu ciyaaray leeyihiin yacni ilmahooda keliya reer umaya haddii aad tahay oo familigan aad ka mid tahay waxa weeyaan dee nasiibkaaga waa nasiib libaax weeyaan halka dadka kale ay ku nool yihiin taxta sifir fakri ay ku nool yihiin aad iyo aad loo gumaysanaayo laakiin cabdilcaziiz weli reeraha fiican buu ku jiray laakiin xoolo fara badanna wuu lahaa waxaa markiiba wiilkii wuxuu galay xeradii fardaha faras ayaa ilaa aad buu u yar yahay wuuna gaaban yahay faras baa haraantiyey oo halkaa wejiga ah ka jeexay dhiig wiilkii oo idil hooyadii baa soo oroday tola'ayay hoogayay ba'ayay wiilkii la booday aad bay u naxday hooyadii layla laakiin aabbihii ma aanu ka nixin maxaa wacay aabbaha wuxuu ilaa ay hadda sugayaa oo aad loo hadal hayaa in yaa noqon doona ashaju bani umaya yaa noqon doona yaa noqon doona wiilkan qiimiga badan ee uu cumar sii saadaaliyey wiilkan adduunka cadliga iyo ka buuxin doona qistiga iyo ma maaragtaa khayrka ka buuxin doona wiilkan naxariistii nimcada adduunka keeni doona adduunka mugdiga ah wiilka ifin doona waa kuma qof walba reer walba wuxuu doonayaa wiilkooda in wejiga laga jeexuu doonayaa wiilkooda in la dakro madaxa laga jejebiyo doonayaa si uu u noqdo wiilka isaga ah wiilkiibaa aabbihii baa soo orday wuu ku farxay runtii wiilkii dhiigaaya markuu arkay wiilkii hooyadii calaacalaysa halkaa intuu qaaday oo uu kor u qaaday ayaa wuxuu ku yidhi in kunta ya bunay in kunta ya bunay ashaja bani umaya fa wallahi innaka la saciid aabbo haddii aad tahay dakharrihii reer bani umaya wiilkii uu saadaaliyey cumarulfaaruuq haddii aad tahay oo dhab ah wallaahi aabo innaka la saciid aabbo waad liibaantay maxaa waay waxaad noqonaysaa ninkii khayrka adduunka keeni lahaa ninkii aan sugaynay sanooyin ayaa tahay aabba waxaa tahay wiilkii ummadda dhan ay sugaysay dayixii afar iyo tobnaadkee la sugayey inuu adduunkan ifiyo ayaa tahay aabbo wallaahi waa ku faraxsanahay dakharkaaga aabba haddaad tahay wiilkaa allah bal fiiri ninkaa qiimiga badan mar allaaliyo markii arrinkaa ay dhacday muddo ayuu sii joogay masar toban sano markii uu gaaray wiilkan daa'iman wuxuu dhihi jiray innii ina lii nafsan tawaaqa waxaan aad iyo aad aabba aniga ma aragta aan leeyahay buu dhihi jiray dadka uga sheekayn jiray nafsad hanqaltaag badan nafsad daa'iman korkaa fiirinaysa shay markii ay hesho doonaysa shayga kasii sarreeya kaa markay hesho kan ka sii sarreeya aad iyo aad buu tumuux ayuu lahaa daa'iman wax uu haysto kumuuna qanci jirin cumar ibn cabdilcaziiz wuxuu doonayey haddou wixii kasii sarreeya wuxuu doonayey markuu shay helo shayga kasii sarreeya ayuu jeclaanayay cumar ibni cabdilcaziiz dhallinyaradiina maanta raalliga ku ah xaaladoodan hoose raalliga ku ah seentan ay saca haystaan ay fatada haystaan raalliga ku ah kistan yar ee ma aragtaa uun gacantooda iyo calooshooda aan ka badnayn raalliga ku ah inay joogdariga iska jiifaan raalliga ku ah inay un fadhi dirirkaas iyo meelaha yar iyo musalsalaadkan ay hor fadhiyaan raalliga ku ah waxaan yacni dhulka ay fadhiyaan taariikh iyo cibraha idiin noqdo cumar ibni cabdilcasiiska aynu ka sheekaynaynaa caawa so waxaad gaaratay maaha marka eh, cumar ibni cabdilcaziiz wuxuu ku noolaa masar toban sano markii uu gaaray ayaa hadallo badan oo uu dhahayna waa jiraan oo uu qaraabadiisa uu ku yiri oo uu yidhi aniga waxaan rabaa inaan noqdo eh, abtigay oo kale inaan noqdaan rabaa ah. inaan noqdaan rabaa eh, cabdullaahi ibni cumar oo kale inaan noqdo oo mararka qaarkood xataa la xaqiray oo la yidhi urma adigan reer bani umayaad ka dhalatay faracaagaa halkan ku jira reer adduunyo sideed u noqonaysaa reer aakhiro sidee u noqonaysaa cabdullaahi ibni cumar oo kale ninkaa calamka ah see u noqonaysaa ma noqon karaysid wuu yidhi waad arki doontaan haddaanan noqonin meel sare ayuu tiigsanayaa marka aakhiro laga hadlaayo markaasaa aabbihiiba u yimid oo wuxuu yidhi aabba waxaan rabaa inaad ii celisid madiina halkaasaan rabaa inaan wax ka soo barto waxaan rabaa cabdullaahi ibni cumar oo kale inaan noqdee aabbihii aad buu ugu farxay wiilkiisaan toban jirka ee go'aan kale ee ma aragtaa ee kacaya waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin tallaabada adiga inaad soo qaadidaa lagaa rabaa waa lagu garab qabanayaa marka cid khayr kula soo doonanaysaa male haddaadan adigu istaagin haddaadan adigu raaraadinin haddaadan adigu cagaha isdaba dhigin tallaabada isdaba dhigin cid wax kuu qabanaysaa maleh laakiin kis baan haystaa ha laygu daro halkaasaan doonayaa ha lay caawiyo waxa weye ummadoo dhan baa raalli ka ah marka iyada qof waxaa tahay mustaqbal leh oo ummadda wax ku soo kordhinaya markiiba wuxuu u diray madiine ayuu u diray wuxuuse u sheegay cabdulcaziiz walaalkii ayuu u sheegay marwan waa dhintay waxaa boqorka khaliifka muslimiinta waxaa noqday cabdilmelik ibni marwan ibn alxakam ayaa noqday waa walaalkii cabdilmelik xarunta markaa looga taliya muslimiintana waxa weeyaan ay khilaafadu ka jirto waa shaam weeyaan shaam suuriya halkaa weeyaan halkaa eh, xarunta muslimiinta looga taliyo oo reer umaya halkaasaa u ahayd eh, headquarter u ahayd xarun markii wuxuu sameeyey markuu diray uu u sheegay cabdulmelik wuxuu yidhi annagoo ogaanayaa wiilka haddii arrinka aad samaysay arrin fiican baad samaysay wuxuu u wakiishay nin min ajalli taabiciin ka mid ahaa ee madiine ku noolaa nin la ohan jiray waa magicii shanaad ama lixaadee qabta saalax ibna kaysaan saalax ibna kaysaan waa min fuqahaa'i صaxaaba min fuqahaa'i taabiciin min ajali taabiciin nin muxadis ah faqiih ah aad iyo aad qaari ah ayuu ahaa saalax ibni kaysaan maxaa loogu qabtay wiilkan yar cumar ibn cabdilcaziiz saalax ibni kaysaan min ajali taabiciin maxaa wacay axyaanan dadku waxay u baahan yihiin inay helaan murabbi ay ku kalsoon yihiin nin tarbiyeeya nin nafsadooda hufa nafsadooda nadiifiya nin dhaqa nin ka buuxiya nuurkaa aynu ka dhaxallay xabiibkeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi nin tarbiyeeya ku tarbiyeeya salaada nin ku tarbiyeeya soonka iyo zakada caqiidada ku tarbiyeeya nin dhisa nin daa'iman ku kontaroola nin daa'iman ma aragtaa waddada wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh waddada ma aragtaa uu istaago yidhaahda soo qaad halkaa nin dhallinteena gacanta qabtaa murabbi aad baa loogu baahan yahay runtii ummadihii hore waxay ku wanaagsanaadeen oo ay jiil wanaagsan oo la ammaano ku noqdeenna waxa weeyaan murabbin wanaagsan ayay heleen dhalinteena maanta waxay u baahan tahay inay helaan murabbiin murabbiin ah rabbaaniyiin ah ayay u baahan yihiin dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan cilmina leh caqiide saxiixa haysta oo ummaddeena dhallinyaradeenna gacanta ku dhigtaa loo baahan yahay ku tarbiyeeya salaada ku tarbiyeeya wanaagga ku tarbiyeeya alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar ku tarbiyeeya ma aragtaa ee qur'aanka ku tarbiyeeya ummad ma toosiya akhlaaqdooda sugta ayaa loo baahan yahay saalax ibni kaysaan nin aad u wanaagsan oo ah min ajali taabiciin ninkii ayaa gacanta ku dhigay cumar ibni cabdilcaziiz saalax ibni kaysaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa horta rasuulkeena wuxuu leeyay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi callimuu awlaadakum asalaata idaa balaguu sabcan callimuu awlaadakum asalaata idaa balaguu sabcan wadribuuhum calayha idaa balaguu cashraa toddoba sano waa in ilmaha lagu baraa qur'aan salaada waa in lagu baraa lama taabanayo laguma garaacayo hadday ka tagaan waa la barayaa qaabkii loo weysaysan lahaa qaabkii dharka loo xiran lahaa nadaafaddii tahaaradii sidii loo tukan lahaa ayaa la barayaa ilmaha markay toddoba sano yihiin waa lagu wadayaa sanada xigtee sideedda sano ay yihiin waa lagu sii wadayaa arkaanteedii iyo maaragtaa eh, maaragtaa sunooyinkeedii hay-aadkeedii ilaa iyo sagaal sana toban sano marka la gaara saddex sano ama afar sanoay baranayeen salaada markaa dabadeed waxaa la sugayaa bal inay tukadaan iyo in kale tukaa la dhahayaa hadday ka tagaan markaasaa usha lagu bilaabayaa la garaacayaa wax kale ilmaha laguma garaaco toban sana markay jiraan aan ahayn salaada waxa loo garaacayaana waa salaada ay ka tageen toban jir haddaan mabda'a iyo nidaamkaa iyo dastuurkaa haddaan raaci lahayn manhajkaa haddaan ku toosi lahayn ilmaheenna aan ku bilaabi lahayn toddoba sano tobankan aan ku garaaci lahayn waxa weeyaan saddex iyo toban afar iyo toban culimay ahaan lahaayeen iyagaa waalidkood u jiidi lahaa u kicin lahaa inay jameecada safka hore galaan laakiin arrinkaas waxaa ka seexday waalidiintii ayaa ka seexday ummaddeenii dhallinyaradeenii ilmaheenii markay yaryaraayeen ayaa tarbiyadii ka hallowday murabbiin ayay waayeen dad gacan gacanta ku dhigoo nadiif ah ayay waayeen markaasaa markay weynaadeen ayaa culimmadii la wareerinaya oo la leeyahay wiilkii baa iga xiran salaadii baan ku kari lahay gabadhii way tukan la'dahay dharkii way diidan tahay way qaawan tahay halkaasaa caasi bay ugu noqdeen nacam xaqiiqadu waxa way inay caasi noqdaan adigaa ugu wacan maxaa wacay waxaad ka leexatay manhajkii ayaad ka leexatay markii ay yaryaraayeen keliya waxaad ku dadaashay calooshooda inaad buuxisid dhar inaad u gedid kabanaayagoo kun doolar la gadaaya calooshooda hambaager kala duwan dacqurun ayaad ku riday wax aan waxba ahayn ayaad hooyo kula dadaashay ee aabbo wiilkaagii gabadhaadii aad kula dadaashay haye xooggii wixii anfici lahaa qalbigii iyo ruuxdii shidaalkii ay gudaha waxaa weeyaan dee nafsadoodii waad dhisi weyday jirkoodii calooshoodii baad buuxisay nafsadoodii waad buuxin weyday ilmaha markay yaryar yihiin ayaa la rabaa in culimada la dhex geeyo in la dhex geeyo dadka wanaagsan in saalixiinta la dhex geeyo inay tababar fiican la jooga ninka saalixa ah ama marka nin saalixa laga sheekaynaya rasuulku wuxuu leeyahay culimadu leeyihiin eh, naxariista ayaa soo degta nin saalixa marka laga sheekaynaya sida cumar ibni cabdilcaziiz caaw aan ka sheekaynayna naxariis ayaa soo degaysa guri walba oo laga daawanaya ama laga dhegaysanaya naxariis ayaa ku soo degaysa allahu akbar allahu akbar ummaddeenna marka dhallinyaradeenna tarbiyadii ayay waayeen tan waa dhibaatada annaga aan samaynay suntii aan abuurannay waa inaan raalli ku noqonnaa marka ay weynaadaan ilmaheenna hadday nagu caasiyaan haddii salaadda aan ku kari weyno haddaan soonkii iyo zakadii ku kari weyno haddaan masaajidadii aan ku kari weyno maxaa wacay annagaa ka seexanay yaraantoodii inaan ku xirno masaajidadii guryaha ilaahay walaalayaal maalin maalmaha ka mid ah isagoo saalax ibnu kaysaan salaadii casar mar alaaliyo markii uu ka baxay oo uu salaamo naqsaday ayuu gadaal fiiriyey wuxuu arkay wiilkii uu wakiilka ka ahaa murabbiga u ahaa loo xil saaray ee uu mas-uulka ka ahaa oo aan safka hore ku jirin safkii labaad aanu ku jirin bal kii labaatanaad aanu ku jirin oo safkii ugu dambeeyey taagan ayuu arkay aad iyo aad ayuu u xanaaqay kama aana tegin jameecadii laakiin wuu ka soo daahay wuxuu cunugii ka tegey in uu ku tukado safka ugu horreeya maxaa ka celinaya inuu ku tukado safka ugu horreeya ilaaliya ayuu yidhi rasuulka jameecada iyo safka ugu horreeya ilaaliya fadliga waxaa weeyaan uu leeyahay safka hore wax la soo koobi karaya ma aha cunugii ayaa ka soo daahay ta'ahurkaas uu ka soo daahay salaaddii ayuu la xanaaqay wiilkiiba u yeedhay meel gooni ayuu ula baxay wuxuu yidhi maxaa cumarow kugu dhacay oo aad uga soo daahday uga tagtay ma aha salaada inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun salaadda maxaad uga soo daahday maxaa ku geliyey safkaa dambe maxaa ku geliyey adigoo cumar uu ku dhalay adigoo uu saalax ibna kaysaan murabbigaaga yahay markaasaa wuxuu yidhi ah, eh, eh, sheekhi waxaan ku soo daahay timahaasoo ma aragtid ayaa khaadimaddii ay ii shanlaynaysay buu yidhi wuu naxay war maxaa tidhi wuxuu yidhi timahaasaa la ii soo shanlaynaayey casarkii markii aa la gaaray baa la ii qabeeyey ilaa ninku waa boqore eh. <laughs> saalax ma ogsooni miya waa boqor yar intii uu yaraaba waxaa la dhahayey amiir ayaa la dhahayey wuxuu yidhi timahaas khaadimad ayuu leeyahay gooni ah oo uu cabdulmelik u qabtay ma aha umuuna qabanin aabihii cabdilmelik baa siiyey maxaa wacay eh, kun diinaar kun diinaar ayaa wiilkaa yarka ee toban jirka ah mishaarkiisa ah oo looga soo dirayay shaam waa xoolihii muslimiinta xoolaha wiilkaa yar la siinaaya maxaa wacay qof walboo reer bani umaye ah wuxuu lahaa maal gooni ayuu lahaa oo la siinaayey maaha waxay shaqaysteen waa laakiin xoolihii ummadda waa dulmiga inuu ka sheekaynaya reer bani umay ay ku caanbaxeen markaasaa wuxuu yidhi khaadimad buu leeyahay timaha u shanlaysa oo hadba kareem u marisa oo hadba dhan u jeeda oo hadba ma hip hop ka dhigta yani wuu naxay war maaha anaad igu leedahay hadalkaa oo wax kaasoo soo waa timaha lagu shanlaynaya lagu habaynaya lagu soo saacatirnaya soo maaha waraaq buu qoray oo uu qoray aabihii cabdulcaziiz masr ayuu usoo qoray madiina laga soo qorayaa saalax ibna kaysaan murabbi iyo cumar ayaa soo qoraya madi maka waxaa loo soo qorayaa eh, masar iyo xalwan cumar ibni cabdilcaziiz wiilkaagii maanta salaaduu ka soo daahay oo muxuu ku soo daahay timahaa loo shanlaynaayey khaadimadii ayaa daahisay allah cabdilcaziiz aad iyo aad ayuu u xanaaqay mabcuud khaas ah ayuu usoo diray oo uu yidhi orod warqad intuu u soo qoray orod madiino tag waxaad samaysaa adigoonan la hadlin cumar ibni cabdilcaziiz intaad madaxa qabatid halkaa foodda ah sakiintaa maaragtaa mindidaa uga xir madaxa way looga xiraayaa wiilkaa yare amiirka ah timaha quruxda badan maxaa looga xiraayaa maxaa wacay reerku waxay ogsoon yihiin reerku waa reer ka guursaday ee qoyskan faaruuqiga ah ee reer reer aakhiraha ah haddaanu sidaa ahaan lahayn looma guuriyeen leyla markaasaa waxaa wacay waxay ogsoon yihiin timaha kaa daahiyey salaada casar kaa daahiyey waxa weeyaan khayr ma laha khayr ma laha wax walboo aan khayr lahaynna waa in laisdhaafiya timaha weeyaan timaha keenay inuu wiilka ka daha safka dambe uu galo mar allaale markuu yimid wuxuu yihi aawe cumar kaale soo fariiso maxaa dhacay aabbaha baa isoo diray inaan timaha kaa xeero waay ay iga xeeraysaan salaada ayay kaa daahiyeen timahan khayr ma laha wuu ku qancay runtii markiiba waa laga xiiray sidaasaa marka la doonaya qofka in loo tarbiyeeyo dhalinyaro in badan baa imaqlaysa laga yaabaa ama imaqli doontaa aan salaada tukanin ama salaada daahiya oo salaaddu ay ka daahisaa musalsal ay fiirsanayaan ciyaar ay daawanayaan kubad ay ciyaarayaan sheeke ma aragtaa baraaley xan iyo balaayo ku tiri kuteen qiila iyo waqaala hurdo iyo fadhi iyo waxaan loo joogin iyo fil aflaam inay salaaddii kaa daahiso bal ay salaaddii dhan ku dhaafsiiso ayaa laga yaabaa laakiin waxaad ogaataan wax walba oo salaada ku dhaafiya inaanu khayr lahayn waa in aad iska cayrisaan oo aad ma aragtaa aad ka fogaysaan maxaa wacay khayru khalqillaahi ayaa la yidhi oo lagu canaantay oo la yidhi oo la yidhi kallaa laa tutiichu wasjud waqtarib kaa salaadda kaa diidaayaa marnaba ha oggolaanin waa abaajahl hadalkiisa ha raacin ha u dhegdhigin dhegna jalaq ha u siinin hanjabaadi iyo qoortaan kaaga istaaga iyo maaragta ciyaalkaan kaa laayna waxaan dhig ha u dhigin u sujuud ilaahay ilaahay u sujuud waa amar ilaahay inaad sujuudid oo aad ilaahay u soo dhowaatid aqrabu ma yakunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid faakhiru ducaa wax walbo salaad waa meesha keliya insaanku ugu dhow yahay ilaahay see ilaahay lagaaga fogaynaya maxaa kuu yaalla haddii mar ilaahay lagaa fogeeyo yaad dooranaysaa musalsalka iyo salaada yaad timaha quruxda badan iyo aad dooranaysaa jirkan quruxda badan ee gabadhu ay hadba dhan kareem ka marinayso ay hadba dhan riji ka marinayso ay hadba ma aragtaa yaa ay dahab iyo xuliyad ay ku dadayso oo ay salaadii uga tegayso iyo yaa qiimi badan salaadda yaa qiimi badan wallaahi salaadaa ka qiimi badan wax walba waadna arki doontaan qisadan cumar ibni cabdilcasiis ha idiin noqoto cibri iyo wacdi ha idiin noqoto maalin maalmaha ka mid ah ninkaa qiimiga badan bal fiiri isagoo toban kow iyo toban laba iyo toban jira oo aan weli qaan gaarin ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa guri dhexdii laga maqlay oohintiisii axadu aqribaa'ih wuu u galay hor cumar yaa ku dilay amiir yar weeyaan amiir baa la dhihi jiray yaa amiir yaa ku dilay yaa maxaa ka oysiiyey markaasuu yidhi cidna ima dilin laakiin tadakartu almowt waxaan xusuustay oo qalbiga iiga soo dhacay mowt aktiruu min dikri haadimi ladaat almowt qowlkaa rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi qalbiga ku qabsada gows dambeedka ku qabta waa inan yar oo da' yar oo ooynaaya weliba boqor ah aabbo boqor dhalay adeeradii ay boqorra yihiin aabbihii uu waali yahay madiino ku nool cid ka sarraysa aanan jirin haddana waxaasoo dhan mishaarkiisa kun diinaar uu yahay waa hal milyan oo doolar oo maanta jooga weeyaan haddana sidaa ay tahay qol buu ku jiraa oo wuxuu leeyahay tadakartu lmowt wuxuu ogsoon yahay cumar uu bartay in halkan aan lagu waaraynin adduunkan lasii joogaynin mahmaa aad noolaatid in aad gelaysid qabri qabriga iyo waxaa ka horeeya iyo wuxuu ilaahay kula kulmi doona sida xaaladiisu noqon doonta ayuu ka fikirayaa inankaa yar ee da'da yar annaga waaweynna kama fikirno waa ku ah keenee xusuusta ilaahay baanu ku dhaariye aniga laga bilaaba iyo idinkuba yaa xusuusta yaa maanta xusuustay mowt inuu dhimanayo shalay yaa xusuustay bal sannadkii hore yaa xusuustay cidna sidii annagoo waarayna ayaan isaga soconnaa xaggeen ka nimid ma naqaan xaggeen u soconnaa ma naqaana dabaysha hadba dhan noo waddaa tadakartu lmowt sidaa markuu yidhi ninkii wuu naxay wiil yaroo xusuusanaya mawdka aakhira qalbiga uga taagan humuumkiisi iyo welwelkiisu aakhiro tahay annagii weynaynna aanan xusuusanin halkii intuu la fariistay ayuu la ooyey wiilkii yaraa allahu akbar allahu akbar ayib wiilkaa yar isagoo aanan qaan gaarin cishriinaadkii meelaha markii uu gaaray ayaa weli ma uunan arkin khilaafadii iyo shaam iyo adeeradii boqorradii waaweynaa halkii ay degganaayeen weligii ma aanu tegin wuxuu ka dhexeeyey madiina iyo masar ayuu ka dhexeeyey masar ayuu ka dhexeeyey labaatan sano markii meelaha uu gaaray isagoo aanan masar ku soo laabanin ayaa waxaa loo soo sheegay geeridii aabbihii cabdilcaziiz ibni marwaan ibn alxakam waali misr ayaa geeriyoonaya mar allaalii markuu geeriyooday in yar dabadeed waxaa geeriyoonaysa hooyadii hooyadii qaaliga ahayd hooyadii qiimiga badnayd hooyadii akhlaaqda wanaagsanayd hooyadii murabbiyada wanaagsan ahayd ayaa geeriyoonaysa iyadana da'diisu waa labaatan labaatan iyo kow meelaha ah markiiba waxaa u yeerayaa mar haddaanu waalidiintii oolin oo aysa joogin waxaa u yeeraya adeerkii cabdilmelik ibni marwan oo shaam joogay ayaa la yidhi markan waa inaad soo gashaa khilaafadii iyo dhulkii dee boqorrada waa inaad imaadaa halka ayaa looga yeedhay waa awala mara noloshiisa uu tegaayo uu adduunyo dhex gelayo weeyaan waxaad mooddaa bal fiiri suu ilaahay u tarbiyaynayo wiilkan noloshiisii intii hore oo dhan ee dhalinyarada u ahaa waxaad mooddaa inuu ilaahay doonay in uu dhiso in uu ku barbaaro madiina inuu ku barbaaro qoyskii cumar faaruuq inuu barbaariyo in qalbigiisa iimaan uu buuxsado inuu shixnad sii qaato inuu sahay izaad ka qaato madiinata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam maxaa wacay aasaaskaagu haddii uu fiican yahay waxa weeyaan hadhow cid ku loolin kartaa male haddii aad dhisan tahay beyskaaga hoose haddii uu adag yahay cid waxa weeyaan eh, gacanta cid yacni ku jiidi kartaa oo ma aragtaa eh, haadaan kaa toori kartaa male ibliiskii waad ka fogaanaysaa adduunya waad ka fogaanaysaa beyskiisii hore ayaa ilaahay soo wanaajiyey labaatan sana ayuu diin ku jiray oo uu maki iyo ma aragtaa iyo madiimadiina iyo uu ku wareysanayay iyo masar tarbiya fiican ayuu haystaa markan wuu tegi karaa meel walba wuu tegi karaaya markaasaa masar wuxuu tegey shaam shaam mar allaaliyo markii uu tegey aad baa runtii loogu bogay maxaa wacay nin aad iyo aad u akhlaaq fiican buu ahaa cabdulmelik wuxuu jeclaaday wiilkan uu adeerka u yahay maadaama hooyadii aabbihii ay dhinteen in aanu murgin in aanu welwelin in uu mashquuliyo wuxuu ku daray oo uu la jeclaaday gabadhiisii faatimah gabadhii zaahidada ahayd taqiyada ahayd maxaa wacay alطayibaatu liلطayibiin wاطayibuuna liطayibaat dadka wanaagsan daa'iman ilaahay baa hogaamiya ilaahay baa weli u noqda ilaahay baa gacan u noqda oo il u noqda oo lug u noqda oo dhego u noqda waa weli ayuu ilaahay u noqdaa isagaa gargaar u noqda kaalmeeyo u noqda isagaa arrintooda tawaliya markiiba waa kanaa wiilkan labaatan jirka ah ama saddex iyo labaatan jirka ah ee madiine ku soo barbaaray oo reer cumar tafiirtii cumar ah waxaa lala doonay gabadhan qiimiga badan faatimaah ayaa lala doonay faatima ayaa guursatay laakiin intuusan guursanin wuxuu jeclaaday isaga xataa inuu guursado gabadhan aad buu u jeclaa maxaa wacay markii hore cilmi ayuu doonayey oo nafsadiisu jeclayd wuu helay cilmigii maanta oo uu halkan soo galay ilaa qofka bii'ada ka tambarisa daa'imane wuxuu jeclaaday guur ayuu jeclaaday guurkii wuu helay haddana wuxuu jecel yahay in uu wax xukumo ayuu jecel yahay maxaa wacay wuxuu arkaa waali imanaya waali sii noqonaya boqor soo gelaya boqor sii baxaya meel meelun boqor laga sheekaynayo ayuu arkay adduunyuu dhex galay inuu wax xukumo ayuu doonayaa iminka dawaaweyntii wuxuu dhex galay cabdulmelik wuxuu fiiriyey qaabka oo wax loo idaareeyo qaabka maaragta loo sameeyo maamulka administrationka ayuu galay in fiican ayuu ka helay cuqaashoodii buu la sheekaystay markaasaa wuxuu doonayay cabdulmelik ninkan in uu ma aragtaa uu dhiso rag buu u yeelay tababarah oo waxbarah laakiin isagu uma aanu magacaabin meel uma aanu magacaabin markaa maxaa wacay xoogaha unbuu la joogayaa cabdulmelik ibna marwan markii uu guursanayay saddex iyo labaatan jir meelaha ayuu ahaa gabadhaa qiimiga badan gabar lamid ah faadumo ilaa iyo adduunka inta ilaahay uu uumay ilaa iyo maanta kadibna ma ogi wax dhici doonee laakiin lama haya gabarh iyadoo kale ah maxaa wacay qiimiga ay leedahay iyo laqabka ay qaadatay balfiiri xataa shucaradii bulaqada ahaa cuqalada ahaa ilaa ay uga shicireen oo ay yidhaahdeen bintu alkhaliifati waalkhaliifatu jadduhaa ukhtu alkhalaa'ifa waalkhaliifatu zawjuhaa weli lama arkan gabadhaas oo kale waxaa la yidhi bintukhaliifa bintu lkhaliifa gabadhii khaliifadda gabadhii uu dhalay amiiru lmu'miniin cabdilmalik ibni marwan aabbaheed baa khaliif ahaa waalkhaliifatu jadduhaa waalkhaliifatu jadduhaa awowgeed marwaanna wuxuu ahaa khaliif ayuu ahaa aabbaheed iyo awowgeed asalkeedii waxay ka dhalatay reer boqorra ayay ka dhalatay reer umara ayay ka dhalatay ukhtulkhalaa'if gabadhii walaalaheedu khulafada ahaayeen maxaa wacay waxaa khaliif noqonaya ninka la yidhaahdaa weliid ibn cabdilmalik sulayman ibn cabdilmalik hishaam ibn cabdilmalik yazid ayaa wada noqonaya walaalaheed waxaa way in badan ayaa waxay noqonayaan khulafa oo hareeraheed oo dhan khulafa ayay ahaayeen waalkhaliifatu zawjuhaa markii dambena waxa weeyaan waxaa khulafa khaliif noqonaya amiiruulmu'miniin noqon doona khaliif raashid waxaa noqonaya zawjkeedii cumar ibni cabdilcasiis gabar aad u karaamaysan ayay ahayd aad iyo aad u qiimi badan walaalayaal aabbaheed waa uu dhimanayaa cabdulmelik ibni marwan wuu dhintay waxaa ku xigay walaalkii cabdilmelik walaalkii amaya wiilkiisii wiilkiisii walaalkii ma aha wiilkii waliid ibni cabdilmelik waliid ibni cabdilmelik boqorradii ayaa bilaabanaya waxaa cabdilmelik markii uu dhintay wiilkiisii waliid ayaa xukunkii qabsaday laakiin waliid aad buu uga liitaa uga diin yar yahay uga cabsi yar yahay aabbihii kuwa kuu ka horreeyey waa ka fiicnaa laakiin weliid wuxuu ahaa reer adduunye ayuu ahaa weliid kuma fiicnayn xukunka weliid daa'iman wuxuu jeclaa dhanka adag ayuu jeclaa qofba qofkuu ka adag yahay oo uu ka dulmi badan yahay oo uu xoog wax uga qaban karaayo ayuu aad iyo aad u jeclaa in badan masaakiinta umuunan danayn jirin waagaas dulmigii ayaa batay xajaaj ayaa soo baxay xajaaj wuu joogay laakiin dulmigiisu wuu yaraa laakiin ninkan markii uu qabtay ayaa xajaaj loo dhiibay ciraaq ayaa loo dhiibay xajaaj dhiig badan buu daadiyey waa taqaanaan waa xajaaj ibnu yuusuf markaan waktigan isaga ah ayaa waxaa loo magacaabay cumar ibni cabdilcaziiz maxaa waay ma wada joogi karaan cumar oo ah reer faaruuq iyo weliid oo reer umawi ah oo aad dulmi badan wakhtigiisii ugu dhacay magaalada ma deeqdo shaamna ma wada joogi karaan iyo suuriya maxaa waaya cumar kama aamusayo wax dhacaya cumar afkiisa ma qabsanaya cumar mahma ay ku qaadato nafsadiisana ha u baxdee xaqa ayuu sheegayaa cumar ma aanu ma aragtaa kama gaban jirin xaqa weliid markaa waxaynu isku dhaceen in badan weliid xajaaj ayay isku dhaceen waxay ku tashadeen ninkan inaanu halkan joogi karin ninkan waa in laga fogeeyaa khilaafada xaggee la geynayaa maadaama dee aabbihiina uu dhintay gabadhii reerkana uu qabo waa in madiine la geeyaa madiine wax ku soo bartay madiine ayaa loo magacaabay waaligii madiine ayaa laga dhigay sanadaas uu qabanayo xukunku waxay ahayd toddoba iyo siddeetankii toddoba iyo siddeetankii yacni siddeetan toddobadii hijrada weeyaan waa laga yaabaa taarikh ka duwan ama ka horaysa ama ka duwan maxaa wacay taariikhahaneeto ma aha muqadas ma aha waxaa laga yaabaa bacd almu'arikhiina ayaa inayna isku khilaafaan laakiin inta badan waxaa la isku waafaqsan yahay toddoba iyo siddeetankii ama siddeetan iyo toddobadii hijrada in madiine loo magacaabay oo uu waali ka noqday kitaabada aan kasoo guuriyeyna waa kitaabo runtii aad iyo aad aan ugu kalsoonahay weeyaan madiine ayay ahayd madiine keliya ayuu waali ka ahaa laakiin madiine si fiican ayuu yeelay dulmigii wuu qaaday xoolihii dadku wuu celiyey madaalimtii iyo beerihii iyo guryihii la kala qaaday magaaladii aad baa runtii looga jeclaaday fakhrigii wuu ka ba'ay aad buu u dherjiyey ninkaad arkaysaan ha ahaada tafirta cumar ibn alkhadaab laakiin haddana waxaa gudihiisa isku dhex dagaalaya cumar ibni cabdilcaziizi laba reer laba reer waatuu cumar la yaabanaa dhankii aakhiro oo halkaan ah zuhdigii iyo akhlaaqdii iyo diintii iyo cilmigii iyo aakhiradii iyo adduunyana caybkii dhan baa ma aragta uu ka haystaa oo waa reer cumar faaruuq dhanna waa reer deeboqoroo waa reer umaro oo waa reer marwaanoo reer weliidoo umawiyiinoo dee tarafuhii iyo sacaadadii iyo adduunyadii ina dhan bay ka haystaan uurkiisaa marka laisku dagaalayaa waxaad ka dareemaysaa markii waaligii laga dhigay ee madiine loo magacaabay toddoba iyo siddeetankii hijirada madiine markii uu gelayay cafashkiisa keliya cafash yacni dahabkiisii lacagtiisii gabadhu waxay wadatay dharkii yacni wixii isku qurxintae taxsiinaadka ahaa ayaa waxaa lagu qiyaasaa mu'arikiinta ay leeyihiin soddon neef oo geela ayaa maaragtaa ayaa buuxay yani waa soddon gaari weeyaan soddon lancruser yah soddon lancruser oo kale weeyaan ayaa xoolihiisii madiino waa la yaabay alalaaska dhacayay iyo durbaanka la garaacayay maalinkuu gelayey waa la yaabay waxaa la yidhi ma weliid baa soo gelaya weliid khaliifkii amiirulmu'miniin miyaa wax maanta soo gelaya maya ee waa waali yar oo ka mid ah wulaadii reer bani umaya waa soddon neefo geela iska dhaf alaabtii aasaasiyaadka ahaa soddon neefo geel ayaa dharkiisii iyo dahabkiisii iyo lacagtiisii iyo kabihiisii de iyo wixiisii waday allah waa xoolihii muslimiinta ee ogaada waa xoolihii muslimiinta dayib mar allaale markuu soo galay aad buu runtii u dadaalay markay sanadu ahayd kow iyo sagaashankii kow iyo sagaashankii yacni afar sano kadib ayaa weliid wuxuu ugu daray taa'if taa'if ayaa loogu daray yacni maki iyo waxa weeyaan taa'if taa'if baa loogu daray cumar wuxuu gacanta ku dhigay marka wilaayada wuxuu waali u noqday xijaaz idaylkeed xijaaz oo dhan ayuu u noqday waa madiina waa taa'if oo laisku dhahayay maka iyo markaasito maaragtaa iyo halkaa xunayn zoonkaasoo dhan asagaa u noqday xijaaz oo dhan ardulxijaaz ayuu waali u noqday runtii si fiican ayuu maaragtaa u sameeyey si fiican ayuu mas-uuliyaddii uu ka soo baxay aadna waa looga jeclaaday markii ay ahayd laba iyo sagaashankii sanad kadib markuu waali buuxda uu ka noqday xijaaz ayaa ninkii la dhahayay eh, xajaaj ibnu yuusuf oo ciraaq haystay ayaa waxaa loo wakiishay oo uu weliid ibn cabdilmelik ibn marwan ibn alxakam amiiru lmu'miniin oo shaam joogay ayaa wuxuu u wakiishay xajaaj ibnu yuusuf sanadkan in uu xajisiiyo muslimiinta joogta halkaa shaam oo dhan ciraaq inuu madax u noqdo oo uu xajka geeyo wafdiga qiimiga badan xajkana waa taqaanaan maka keliya ma aha madiinana ziyaarti baa loo aadaayaa waxaa maqlay warkii cumar ibni cabdilcaziiz madiine ayaa xarun u ah markiiba waraaq buu wuxuu u qoray weliid ibni cabdilmelik wuxuu yidhi ninkaa waan necbahay waadna ogsoon tahay xajaaj inaan necbahay xajaaj waad ogsoon tahay a amiir almu'miniin inuu dhaalim yahay oo ummad fara badan dhiig badan inuu qabo waad ogsoon tahay ninkaa iyo anigana inaana meel wada joogaynin waa waxaan shaam uga soo tegay u sheeg ninkaa magaalo aan joogo oo madiine ah yaanu cag soo saarin halkaa ha ka noqdo haddii uu doono wuu qoslay runtii wuuna ku qancay waraaq buu u qoray xajaaj waxaa la yidhi haddii aad maka tegtid ha aadin madiina nin aan ku jeclayn ayaa jooge halkaa ka soo noqo xajaaj lama una yaabin waa inuu necab yahay wuu og yahay laakiin wuxuu rabay yani arrintan oo kale sidaa inuu u faxsharana ma uunan rabin oo uu ceebeeyo markiiba cuqdo ayuu qaaday wuxuu bilaabay in uu eh, sidii uu ninkan u casili lahaa inuu awood isticmaalo shayaadiintiisii inuu isticmaalo markaasaa wuxuu waraaq buu u qoray oo uu yidhi miyaadan ogeen ya amiira almu'miniin madiine waxa ka jira miyaadan ogeen sababta liigu diiday ma garanaysaa maaha inaa nin dhaalima ahay waxaan ahay anigu waa is ogsoonahay laakiin sababta waxa weeyaan waana runtii arrin yaro run ah weeyaan sababtoo wuxuu yidhi madiino waxa ay haysaa oo ay guri u noqotay hoy u noqotay intii mucaaradka ahayd ee annaga mucaaradka nagu ahayd waa run hooy bay u noqotay maxaa waay waa dad dulmi lagu haysta dadkii u adkaysan waayey madluumiinta ahaa ee ciraaq ka soo cararay gacantan adag ee birta ah ee xajaaj u adkaysan waayey oo dhan ee xukunkiisii u khuduuci waayey way ka soo carareen ciraaq waxay yimaadeen madiina cumar bay soo doonteen gacantaa naxariista ayay soo doonteen halkaasay ilaahooda ku caabudaan taasuu qiil uga dhigay dadkii mucaaradka nugu ahaa oo dhan buu ninkan hayaa halkan inqilaab baa laga samaynayaa ninkan uma aanan bogin cumar waa in halkan laga qaadaa arrinkii ayuu ku dhaqaaqay waliid ibni cabdilcaziiz sanadku waa intee waa laba iyo sagaashankii hijrada weeyaan laba iyo sagaashankii hijrada weeyaan dayib markii laga qaaday oo xukunkii laga qaaday oo la yidhi waa inaad eh, soo gashaa eh, shaam ka soo tagtaa madiina waan ku casilay aad buu u murgay runtii aad iyo aad ayuu cumar u murgay bal mu'arikhiintu waxay leeyihiin cumar waxaa ka soo daatay ilmo ayaa ka soo daadatay garkiisii baa qoyey ilaa dhulkii ay gaadho waay uu u weynaayaa cumar ibni cabdilcasiis ma idinla tahay qalbigiinnu ma soo gelaysaa in xukunkaa laga qaaday amiirnimadaa laga qaaday waalinimadaa laga qaaday mansibkaa laga qaaday inuu u oynayo cumar abadan abadan abadan yaani qalbigiinu gelin maxaa waacay cumar waa taqaanaan cumar waa tafiirtii cumar ibn cumar ibn alkhaaab weeyaan xukun marnaba uma oynaayo laakiin muxuu u oynaayaa wuxuu u oynaayaa wuxuu soo xusuustay ninkan faqiiha ah muxaddiska ah mufasirka ah zaahidka ah caabidka ah wuxuu soo xusuustay xadiiskii rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa weydiiyey muzaaxim magacaas waa magacii toddobaada u malaynaya muzaaxim muzaaxim waa khaadimkii ama saaxiibkii cumar ibni cabdilcaziiz waana mawlihiisii isagaa xoreeyey wuuna la saaxiibi doonaa la joogi doonaa noloshiisa oo idil taariikhdeennana wuu nala socon doonaa habeenadan hadduu ilaahay yidhaahdo muzaaxim ha ilaawina musaaxim ayaa arkay ilintii ka da-aysay cumar ibni cabdilcaziiz markaasaa wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa wuxuu yidhi saaxiibkaygiiow waxaan ka baqaayaa in ay magaaladii madiinana nacday oo ayna tuurtay in ayna tuurtay madiinati rasuulillaah maxaa wacay xabiibkeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waa kan dhahaya alaa wa ina almadiinata kalkiiri yukhriju lkhabat ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد magaalada madiina rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi magaalada madiina waa sida kiyirka oo kale buufinadan bahaashaan qalabkan ma maaragta uu isticmaalayo ninka tumaalka ah ee uu birta markuu garaacayo uu ku neefiyo oo uu isticmaalo kiyirkaasoo kale weeyaan magaalada madiina saacadduna dhici mayso qiyaamuhu iman maayo adduunku idlaan maayo dhammaan maayo ilaa magaalada madiine ay wasakdeedii ay tuurto dadkii xunxumaa ee uurka xumaa mufsidiintii mujrimiintii faajiriintii cusaaddii ilaa ay magaalada tuurto oo ay dad nadiifa ah isugu soo haraan saacaddu dhici mayso sida birta ay u tuurto qashinka ay u tuurto marka birta la tumayo waxyaaba badan baa laga tuuraa si shay yar qaado ama mindi ama seef ama ma aragtaa si ay uga soo baxdo in yaroo nadiifoo la isticmaala qashinkaas ee birtu tuurayso ninka xadaadka uu ka daadinayo birta sidaasoo kale ayay madiine qashinkeeda u tuuraysaa waxaan ka baqayaa musaaximow saaxiibkaygiyow magaalada inayna tuurtay sida qashinkay u tuurto oo aanu noqonno qashin ayaan ka baqaayaa yaa subxaana allah ninkaa zaahidka caabidka ah magaaladii islaaxiyey duceeyey oo xijaaz dhan islaaxiyey intaasoo ruuxay u duceynaysa ayaa kuma qanacsana falkiisan wanaagsane uu sameeyey isma buurbuurinayo lugba meel ma dhigayo hawadaa kuma socdo oo ma dhahayo muslimiinta waxbaan u qabtay anoo kale miyaa adduunka jooga aniga ana ana waa cilmi shayطaani ka fogaada ana ka fogaada ana akharu maalan ana khayru minhu ka fogaada weligiin cumar wuxuu haddana isagoo intaa qabtay ayuu ka baqaayaa aakhiru ka baqaayaa in nin xun uyuu ka baqaayaa cumar iska ilaaliya cumar waa tafiirtii cumar ibn alkhadaab zaahidka caabidka ah wuxuu yidhi maya maya maya musaaxim nin faqiiha weeyaan waagii horena wuxuu ka soo qabtay oo ay isku barteen cumar iyo musaaxim cumar ayaa wuxuu arkay musaaxim oo jooga buura hoostood oo ilaahay caabudaya salaatu duxaa keligii halkaa cidlada ku tukanaya markaasuu gartay ninkanin saalixa inuu yahay oo aad iyo aad u fiican ayuu ogaanayaa waa markuu soo iibsanayo oo uu xoraynaayo maxaa wacay qofka fiican waa lala saaxiibaa faqiiha waa lala saaxiibaa ninka keligii shucabtaa madiina halkaa cidlada ah ilaahay ku tukana u tukanaya oo u sujuudaya oo halkaa jooga yacni nin la heli karaaya ma aha waa kana maanta u baxsaday bal fiiri ninka wanaagsan daa'iman haddaad la saaxiibtid oo uu garab iyo gacan kuu noqdo sadiiq uu kuu noqdo nin faqiiha nin diinta yaqaana nin dhanka wanaagsan ku wada nin saalix oo qalbi nadiif ah waa kan wuxuu yidhi cumarow abadan ha ka baqeen inaad noqotid nin xun ama ayna turtay madiine bal وcسىa an takrahuu تkrahuu شhayئa وhuوa khayrun lakum waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kuu diyaarinayo arrin arrinkan ka weyn allahu akbar wuu u bishaareeyey ha baqin buu yidhi cumarow in arrin ka wanaagsan lagu diyaarinayaa laga yaabaa eh markaasaa wuxuu tegey magaaladii shaam ayuu tegey halkii iyo welid ayuu tegey ninka ma aamusayo marka maxaa wacay wuxuu arkaa wuxuu arkaa dulmiga ka socda ayuu arkaa wuxuu fiiriyey dawaawintii ayuu fiiriyey wuxuu fiiriyey buugaagtii iyo makaatibtii dadkii iyo shacabkii ayuu la sheekaysanayaa gobolladii iyo maaragta dadka ka imanayuu la sheekaysanayaa masar waa sidee waa sidee ciraaq waa sidee meesha la yidhaahda yemen jazaa'ir iyo maqrib waa sidee libiya waa sidee halkaa iyo dhulkii waa sidee wuu weydiinayaa waaliga ka warran wuxuu sameeyey xaaladda muslimiinta isagoon wax u qaban karin ayuu haddana ma aragtaa inuu gacan ka geystuu doonayaa laakiin wuxuu ogaaday halkan ay ugu horrayso oo shaam ah oo xarintii xarunta iyo khilaafada ah iyo magaalooyinkii iyo waddamada ku hareeraysan giddigood in dulmigii uu buuxiyey ma aamusayo fadhi walba oo ay fadhiisto oo uu la fadhiisto boqorrada ayuu u sheegaa waa kana maalin maalmaha ka mid ah isagoo weliid la fadhiya xajaaj la fadhiya wasiiradiisii oo dhan ay fadhiyaan isagoo sheegaaya mar laga waraystay wuxuu yidhi alwaliid wuxuu yidhi alwaliidu bishaam waalxajaaj bilciraaq ومحمد بن يوسف أخو الحجاج في اليمن عثمان بن حيان بالحجاز وقرة ابن شريك في مصر imtala'at wallahi alarda jawraa allah ka warran baa la yidhi waaligaa waaligaa waaligaa wuxuu yidhi welid oo halkan haysta oo amiiruulmu'miniin ah xajaaj ibnu yuusuf oo ciraaq waali ka ah moxamed ibnu yuusuf oo xajaaj walaalkii oo yemen waali ka ah cuhmaan ibnu xayaan oo xijaaz aniga laigu beddelay qurat ibnu shurayk oo masr halkii aabbahay joogi jiray lagu beddelay wallaahi giddigood dhulkii waxay ka buuxiyeen jawr iyo dulmi iyo gardarro ayay ka wada buuxiyeen allah codkaas bal fiiri raganimada leh oo geesiga ah jihaad waxaa ugu weyn kelimad xaq ah oo aad ka dhahdid amiir jaa'ir ah madax adag hortii allahu akbar reere adduunya maaha ninkan isaga ah in yar kadib waxaa markaa minadiisii imanaysa oo geeriyoonaya weliid ibni cabdilmelik ibni marwan ibni alxakam waa uu dhimanayaa weliid mar allaaliyo markuu dhinto waxaa xukunkii qabsanaya walaalkii sulaymaan ibn cabdilmelik sulaymaan ibni cabdilmelik ibni marwan ibni alxakam ayaa xukunkii qabsanaaya sulaymaan waa ka yara cabsi badan yahay ka yara taqisan yahay ka yara saalixsan yahay walaalkii weliid diintuuna ka yaqaanaa nin baqayana wuu ahaa laakiin ma aanu rabin in uu u dhiibo xukun inuu u dhiibo wilaayo dhan ninka la yidhaahdo cumar ibni cabdilcasiis maxaa wacay faqiihan faqiihan wuxuu rabaa agtiisa ayuu doonayaa wuxuu yidhi adiga cumar sulaymaan baa dhahayaa cumarow adiga anaad ila shaqaynaysaa la taliyaad ila noqonaysaa wuxuu yidhi abadan kula shaqayn maayo anigana la shaqayn maayo boqor dhaalim ah ilaa bishard waxaan kuula shaqaynayaa in aad ii ogolaatid in aan ku dhawaaqo xaqa inaadan ii diidi karin in aan ra'yigayga islaamka inaan dhiibto inaadan ii diidi karin wuxuu yidhi waxaad doonaysid waa lagu yeelayaa wax walba wixii waad ka hadli kartaa xaqana waad dhihi kartaa cid kugu dagaalaysaa malaha shardigaasuu ku xiray shardigaa markuu ku xiray mawaaqif fara badan oo runtii aad u qiimi badan ayaa dhex martay isaga iyo sulaymaan laba un baan ka sheegayaa wakti ciriiri ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa roob baa soo da'ay iyagoo wada socdaa waxaan magacyadii idinkugu darayaa halkan waxaa nala joogaa wasiir aad iyo aad ay ugu kalsoonaayeen bani umaya oo la yidhaahdo rajaa ibni xaywa rajaa ibni xaywa waa wasiir waana min ajallaa'i taabiciin weeyaan taabiciinta kuwii ugu waaweynaa weeyaan waa nin aad iyo aad u soo caawiyey bani umaya oo boqor walbana wasiir u noqon jiray aad buu ugu faraxsan yahay in maanta la soo dhoweeyey cumar ibni cabdilcaziiz loo soo dhoweeyey khilaafadii laakiin hadalka ma dhiibto marka ay wada hadlayaan cumar iyo qof kale ama cumar iyo wasiir marka iyo boqorka maxaa waay wuu arkaa cumar inuu xaqa ku taagan yahay intuu aamuso u qoslaa wuu isaga dhex baxaa marka wuxuu sameeyey maalin maalmaha ka mida ah iyagoo wada socda sulaymaan oo amiirulmu'miniin iyo ninka layihahda cumar ibni cabdilcaziiz baa waxaa soo da-ay roob mahiigaan ah mahiigaan roob aad iyo aad u xoog weyn roobku wuxuu watay oo weheliyey gugac iyo biriq iyo dhawaaq iyo sawaxan ayuu watay aad buu u cabsaday sulaymaan intuu is yareeyey ayuu cumar fiiriyey isagoo indhaha taagaya oo uu yidhi yaa cumar ataraa ma aragtaa cumarow ma aragtaa wax dhacaya ma aragtaa xoogga ma aragtaa hilaaca ma aragtaa gugaca jacda ma aragtaa ma aragtaa buu ka bixi waayey boqorkii sulaymaan cumar ma aanu naxin wuu qoslay cumar ninkana waa naxsan yahay cumarna wuu qoslaayaa xaaladduu ku qoslayaa waa faqiih markaasaa wuxuu yidhi ya maxaa la qoslaysaa baa la yidhi wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin haddii waxaan ku cabsigeliyey rucbiga kugu riday ku yaryareeyey ee aad yataraay haltara haltara aad la leedahay haddii ay tahay naxariistiisii naxariistii alleh uu ummaddan u soo dejiyey haddii aad sidaa ula baqday see buu noqonayaa cadaabkiisa haddii uu soo degi lahaa allah subxaana allah haddii waxaan dhacaya ay ahaan lahaayeen sida ummadihii hore cadaab la soo dejiyey oo duufaan iyo dabaylo iyo dhagxaan iyo maaragta ay ahaan lahaayeen qayli bal ka waran seen noqon lahayn aad buu u yaryaraaday aakhiruu xusuusinayaa markaasaa wuxuu u ooyey aad buu u ooyey sulaymaan maalin kale oo maalmaha ka mid ah xajka ayay isu raaceen cumar ma aanu faaruqi jirin sulaymaan maxaa wacay gacan buu ka dhiganayaa zaad buu ka dhiganayaa carafo markii la tegey ayaa wuxuu la yaabay sulaymaan oo xoogahaa quruur geliyey sidii loo buuxay jebelka carafa dadku siday isaga soo b isugu soo baxeen siday eh, isaga daafaha adduunka siday kala yimaadeen waxaan dharka cadcad giddigood in ay yihiin dad isaga raacsiisan dad isaga uu u talinaya shacbigiisii iyo racyadiisii inay aad u fara bateen wuu yaro faanayaa cumar buu ku jeestay uu yidhi yaa cumar bal ka waran dadkan bal aad u fiiri dhankaa fiiri oo dhankaa eeg oo buurta hoosteeda korkeeda dhinacyadeeda halkaa bal eeg dadku say u fara badan yihiin sow ma aragtid cumar yaa waxaasoo dhan hoosteeday imanayaan macnaha sidaasaa ku jirta isaga laakiin cumar sidaa u eegi maayo wuxuuna diidayaa maadaama la taliyo la aaminay uu yahay ninkan inuu shaydaan ka faa'iidaysto mawqican oo uu guruur geliyo oo uu kediyo oo uu ma aragtaa e, riyaa iyo istus in markaasu ula degdegay daawadii cudur baa ku soo socda salaymaan cudurkiibuu isna ka celinayaa daawadii buu ula degdegayaa markaasaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin haaulaa'i raciyatuka alyawm هؤلاء رعيتك اليوم وأنت المسؤول عنهم غدا الله مركلنا وحولي هؤلاء رعيتك اليوم وهم خصماؤك يوم القيامة allahu akbar allahu akbar intuu isku yaryaraaday ayaa wuxuu yidhi billaahi astaciin yaa dhahaya sulaymaan billaahi astaciin wixii o dhan waa ka baxeen aakhiraa la xusuusiyey waxaa la yidhi war dadkan aa ku faanaysiday faraha badan dadkaagii weeyaan waa raaciyadaadii dadkii aad u adeegaysay ee mas-uulka aad ka ahayd intaanoo ruuxii in ka badan baad mas-uulka tahay yaa sulaymaan ogow badnidooda ha ku faanin mas-uuliyaddooda fiiri dadkan aad arkaysid ee maanta halkan faraha badan ee aad ku faanaysid berrito adigaa mas-uul ka ah berrito waxa weeyaan waa khusamaa khusamaa'uka berri waxa weeyaan way kaa soo horjaysanayaan qof walbaa xaqiisii inuu kaa soo qaatuu rabaa qof walbaa faraqi ku haystaa oo xaqoodii ayay kaa rabaan allahu akbar allahu akbar mas-uuliyiinteena hadday sidaa dareemi lahaayeen soo arrin fiican ma ahaan lahayn yaa dadkeenna maanta mas-uuliyiinta ah ee lacagaha u bixinaya ee dulmiga u samaynaya dhiigga u daadinaya inay wasiir noqdaan baarlamaan inay galaan inay madaxweyne noqdaan kursigaa laciinka ah ay ku fariistaan doonaya maaragta dulmi fara badan u samaynaya oo dadka qoorta uga istaagaya oo haddana danahoodii khaaska ahaa oon intaa raba qalbiga ku haya dadkana beenta u sheegaaya waxbaan qabanaynaa waxbaan islaaxinaynaa shareecan keenaya dhigaanaynaa adduunyadoo dhanaan nabad ka dhigaynaa dhahaya qalbigooda ilaahay baa oge hadday cumar maqli lahaayeen allah war cumar ibn cabdilcaziiz khaliifka raashidka ah wallaahi hadalkan inaanu sulaymaan oo qura u sheegaynin bal wuxuu u sheegayaa qof walba oo mas-uul ah qof walbaoo maantan hal ruux mas-uul ka ah cidduu doono ha ahaado hal ruux mas-uulka ah laba mas-uulka ah reer mas-uulka ah bii-a mas-uulka ah xaafad mas-uulka ah gobol mas-uulka ah waddan mas-uulka ah dowlad goboleed mas-uulka ah bal waddan mas-uulka ah allahu akbar allahu akbar waxaa dadkan waa dadkii aad mas-uulka ka ahayd racyadaadii berrina qof walbaa xaqiisibuu kaa soo doonanayaa ku bishaaraysataa maalinka qiyaamaha keliya inaadan soo baxaynin saleybanow in aad soo baxaysid ummadda intaa la eg mashriq iyo maqrib inay faraqa ku qabsanayaan ku walboo beer laga qaaday adigoonan ogeyn ku walboo ciil qabay ku walboo gaajo ku seexday ku walboo maaragtaa guur waayey ku walboo la dulmiyey ku walboo guri laga dhacay ku walboo maaragtaayey habeen seexday gaajo dhaxan qabatay dhar waayey intuba adigaa mas-uulka ah haddaadan baahidooda dabooli karin haddaadan u dhowaan karin qalbigooda eh, agdegi karin madax u salaaxi karin maxaad madax ugu noqotay xaaladooda haddaadan ka warqabi karin kan mashriq iyo maqrib jooga kan gobolka ilaa baadiyaha jooga haddaadan ka warqabi karin xaaladooda ogaan karin wax u qaban karin maxaad madax ugu noqonaysaa seed arrintooda u tawalinaysaa see aad farad uga dhigaysaa awooddaada aad u saaraysaa sidee sidee sidee allah dadkan adigaa maanta mas-uul ka ah berrina way ku qabsanayaan ayuu leeyahay markiiba intuu ooyey ayaa wuxuu yidhi ilaahay buu u cararay billaahi astaciin billaahi astaciin billaahi astaciin ilaahay baan kaalmo weydiisanayaa inuu ii kaalmeeyo oo uu iiga kaalmeeyo walaalayaal in yar kadib waxaa soo dhowaanaysa marka dhimashadii sulaymaan ibni cabdilmalik ibni marwan ibni alxakam wuu intuusan dhimanin koor ayaa wuxuu u yeerayaa wasiirkiisii wasiirkiisii wasiirkiibaa wuxuu leeyahay wuu la tashanayaa warniyahow waxaan ka baqayaa rajaa ibni xaywa weeyaan yaa rajaa waxaan ka baqayaa in aan goor dhow dhiman doono oo aan walaalahay iyo waalidkay ka daba tegi doono ee waxaad ii sheegtaa muslimiintan yaa gadaashay aan u wakiilan doonaa bal ka waran wiilkaygii wuxuu yidhi wiilkaagu waa yaryahay wiilkaagu waa yar yahay dawrkan waa dawrkii rajaa wasiirkaa qiimiga badan jaliilka ah weeyaan dowrkiisii buu qaadanayaa inuu kelimadiisa yidhaahdo maanta waxa weeyaan amiirkii waa daciif amiirkii sariir buu ku jiifaa waxa weeyaan shayaadiintii kale ummadihii kale dadkii dhaalimiinta ahaa kale walaalihii ilmihii wixii oo dhan baa meelaha joogjooga dhurwaayadii oo dhan qof walba wuxuu doonayaa xukunka inuu ku fariisto inuu maanta qabsaduu doonayaa laakiin rajaa sidaa raalli kama noqonayo wuxuu leeyahay wiilkaagu waa yar yahay amiiru lmu'miniin wiilkaygii kale kaana waa maqan yahay oo inuu dhintaaba laga yaabaa ma ayaa ogmay wuxuu ku sugan yahay xaaladiisu tahay yaad u malaysaa marka inaa u dhiibaayo ummaddan yaa u noqon karaayo hogaamiye amiir wuxuu yidhi wallahi inaanan arkaynin qof ka khayr badan cumar ibni cabdilcaziiz wiilkaad ilmo adeer ka ahaydeen allah kelmad wanaagsan wuxuu yidhi ma laga yaabaa ma u malaynaysaa inuu aqbalaayo haddaan u bandhigno cumar ibni cabdilcaziiz amiiru lmu'miniin ninka zaahidka ah caabidka ah ma u malaynaysaa inuu aqbalaayo markaasaa wuxuu yidhi adigu taa xilkeeda kaama saarna adigu ogolow waxaad weli ka dhig oo u qor kadibna dadka hala mubaayacoodeen khasab bay ku noqonaysaa inuu qabtee bal fiiri taladaa ah. cumar ma ogsoon inta loo tashanaayo ogow raallina kama aha inuu wasiir noqdo walaa ololo uma samaynaayo uma samaynayo ololo walaa london iyo ma aragtaayay uma wareegaayo oo hadba beel iyo jaaliyad xaflad uma dhigayso oo halkaa olole uma samaynayo ogow wallaahi inaanu samaynaynin inaan loo sacabatumaynin raallina inaanu ka ahayn inuu halkaa istaago maxaa wacay nafsadiisa ayuu u baqaayaa mas-uuliyad weeyaan markaasaa wuxuu sameeyey waraaq buu qoray sulaymaan baa waraaq qoraaya oo uu leeyahay wuxuu ku qoraayaa oo uu leeyahay waxaan weli ka dhigay gadaashay waxaan u wakiishay oo aan weli ka dhigay cumar ibni cabdilcasiis oo aan ummadda uga dhigay laakiin wuxuu xusuusiyey haddana oo uu ugu sii daray walaalaha aw hishaam ninkii la dhahayey ninkii kale la dhahayay yaziid way xasdaayaan oo waxaa laga yaaba hadhow inay sun u qasaan oo ay dilaan inay ku raalli noqon waayaan laakiin u magacow hadda waxaad magacowdaa cumar ibni cabdilcaziiz gadaashiisana waxaad usii dardaarantaa hadda yaziid ibni cabdilmelik sidaa yeel labadoodii waa laiskula qoray laakiin yaa horeeya iyagaa lagu qancinaya reerka waxaa markaa lagu qancinayaa reer bani umayihii kale cumar markii lagu qoray warqadii waa la laabay iigu yeeruu yidhi dadkii iisoo shiriya usra alxaakima reer boqor shacabkii giddigood iisoo shiriya halkii baa la keenay markaasaa shirka la bilaabay warqaddii waa la laabay waxaa loo dhiibay rajaa ibni xaywa wasiirkii caadilka ahaa ayaa loo dhiibay waxaa kaloo loo yeeray ra'iiskii booliiska booliiska ninkii u weynaa kumaandihii booliiskana waa loo yeeray halkaasaa warqaddii la kala furay rajaa uu furay markaasaa warqaddii lama kala furin astaqfirullah warqaddii lama kala furin sulaymaan baa wuxuu yidhi waxaan rabaa oo aan idinkugu yeeray usra alxaakima shacabkaygii raciyaddaydii giddigiin anigu waxaa laga yaabaa inaan dhinto gadaashay waxaan warqaddan ku qoray ninkii noqon lahaa ee beddeli lahaa khaliifka ummadda noqon lahaa warqaddaa ninka aan ku qoray iyo ninka ka dambeeyey aan ku qoray ayaan rabaa in aad ogolaataan oo aad ku mubaayacotaan wax diidi karana ma laha waxaa waay ra'iiska booliiska amar la siiyey <clears throat> haddii aad diiddaan la facaltu kada wa kada waxaasa ku sameena oo saana qoortu ka wada gooyna kulligood amar baa lagu siiyey ninkii booliiska ahaa markaasaa qaar ka mid ah waxay usoo dhuumanayaan rajaa oy leeyihiin iyo magacaas magaciygii ma yahay waa walaalihii hishaam iyo ma ku jira aniga ma ahay ii fiiri markaasuu leeyahy wallaahi inaanan amiirkayga mawlahayga amiirkayga inaanan sirtiisa bixinaynin inaanan khishaynin inaanan khayaanaynin arrinku waa sir waa inaad mubaayacotaan oo aad ogolataan ninkaa sidaasaa la doonayaa sirta inaad qarisaan waa aasaas ka mid ah ususta diinteena weeyaan asal ka mid ah ususha diinteena muslimka ina sirta loo dhiibay inuu qariyo ninkii sirta rasuulka hayn jira waa taqaanaa xudayfa ibn alyamaan cumar baa intuu u tegay yidhi ilaahay baan kugu dhaariyey magacaygu ku jiraa magacyada munaafiqiinta ee lagu dhiibay wuxuu yidhi xaasha lilaah inaan sirta rasuulka inaan sheego cumarow abadan cumar baa loo diidayaa ibn alkhataab bal fiiri sirta markay walaashaa wax kuu sheegato oo ma aragtaa waxaa laga yaabaa dadkeen badan marka la yidhaahdo warnio sirtaasito intaad sir soo qaadid ha sheegin lagu yidhi inaad saaxiibkaa intaa u sheegtid warnio ha sheegin baa la yidhi qof dambe ha u sheegin inaad dhahdaa laga yaabaa uma sheegayo soo maaha kiina inuu gabar kale u sheego ama wiil kale u sheego oo uu yidhaahdo niyo arrintaa waa lagu ammaansaday ogow ani adiga bes ogow warkii kuwa sida uu sheegaayo oo uu leeyahay waa sire ogow in adduunkii oo dhan ay gaadho sidaa weeyaan khatar weeye arrintaa wallahi maalinka qiyaamaha waa laisweydiinayaa arrinkaa isaga ay ogaado walaalayaal walaalayaal cumar waxaa dhimanaya markii arrinkii ay la mubaayacoodeen ilaa way baqayaan reeruhu oo ay ogolaadeen kadib ayaa waxaa dhimanaya maalmo dabadeed sulaymaan ibna cabdilcaziiz ibna sulayman ibna cabdilmelik ibna marwan ibna alxakam khaliifkii fiicna wuu dhimanayaa ma allaale markuu dhinto waxaa soo istaagaya raja ibna xaywa wasiirkii wa wasiiru dawlihii reer bani umayo weeyaan warqaddii buu soo kala bixinayaa asalaatu jaamica asalaatu jaamica masaajidka la isugu yimaado halkii baa isugu imanayaa reerihii oo dhan qof walba oo reer boqor wuxuu doonayaa reer beni umaya bal inuu isagu yahay ka meesha ku qoran ee mubaayacadu ku dhacday iyo in kale halkaasa indhaha la taagtaagayaa faraha lagu taagan yahoo kor loo fifiirinaya madaxaa la taagtaagayaa laakiin meesha waxaanan marnaba ka soo qayb gelin oo aanan imaanin cumar ibni cabdilcaziiz dantiisa ma aha waxaa isaga ah halkaa koonuhu iska fadhiyaa oo halkaasuu iska fadhiyaa ilaahiisa uu ma aragtaa uu ku xusuusan yahay markaasna markii warqaddii u kala furo ayaa warqaddii waxaa ku qoran oo uu akrinayaa oo uu leeyahay waxaan idiin dhiibay oo aan idin yani waxaan gadaashay u dhiibay xukunka oo aan weli idinkaga dhigay cumar ibni cabdilcaziiz allah gadaashiina yaziid ibni cabdilmalik mar allaaliyo cumar ibni cabdilcaziiz markii uu yidhi meeshii sawaxan baa dhacay waxaa xoogaha dood ka keenaya dadkii reer boqor maxaa wacay iyaga isu malaynayey inay helayaan oo ay noqonayaan laakiin arrinkii ma noqonin iyadoo la buuqbuuqay say ku dhacday say ku dhacday ayaa waxaa mar qura mufaaja'a la maqlaaya oohin qof ooynaaya war kee kan ooynaaya haddii hareerihii geesihii la firfiiriyey mise geeskaasaa waxaa fadhiya cumar ibni cabdilcasiis oo ooynaaya oo ooynaaya oo ilmaha daadinaaya war muxuu la ooynayaa cumar ibni cabdilcasiis weli waa ka uu leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun maxaa wacay maanta waxa weeyaan god baa lagu riday cumar ibni cabdilcaziiz siduu asagu dareemayo maxaa wacay ma doonayo xilka loo dhiibay xil aad iyo aad u culus weeyaan ma faraxsana bal xaflad ma dhiganaya cumar ibni cabdilcaziiz ma dhiganaya intuu naaga soo qaaqaawiyo intuu naaga balaayo ku soo xardho intuu balaayo calamo loo soo dhiibo xoolo fara badan la kharash gareeyo israaf adduunyadii la kiciyo durbaano iyo balaayo lasoo qaato mazaamiir halkan micnaha xaflad ma dhiganayo waa xafladdii lagu caleema saarayey maamulaha ma aha ma aha inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa khaliifkii amiiru lmu'miniin way ogow waxa loo dhiibaya ma aha soomaaliya oo yar ma aha ma aha puntland oo yar somalilan ma aha ma aha azania waxaa loo dhiibayaa waxaa loo dhiibayaa siin halka ugu sarraysa indiya africa halka afrikada galbeed ilaa iyo bar eh, galbeedka africa ilaa iyo andalus waa dhul aad iyo aad u ballaaran ayaa amiiru lmu'miniin qof walboo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu oo adduunka taagan ayuu u noqonayaa amiire ogow haddana wuxuu leeyahay inna lilah wa inna ilayhi raajicuun sidii isagoo laga dhintay allahu akbar maxaa wacay waxaa u cad oo uu dareemayaa qoorta in xarig laga geliyey culays buurta uxud in dhabarka laga saaray ayuu dareemayaa allah dadkaasoo dhan miyuu ogaan karayaa ma dadkaasoo dhan baa ma aragta u arrintooda samayn karaa ma dadkaasoo dhan baa kan gaajaysan iyo kan dhergan kan la dulmay iyo kan daalimka ah kan maqtuulka ee qaatilka ah ma waxaasoo dhan buu ogaan karaayaa ma ogaan karaayo cumar maalinka qiyaamahana waa la weydiinayaa kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi aaway madaxdeennii halkay ka mareen siirada cumar ibni cabdilcaziiz laga yaabay inay akhrinaayaan berrina inay durbaan tumanayaan oo ay ololihii samaynaayaan oo ay dhiig u daadinaayaan in ay noqdaan guddoomiyaha gobolka banaadir allah in magaalo yar loo dhiibo bal in yaaqshid iyo xamarweyne iyo maaragtaa dayniile iyo in looga dhigo maaragtaa guddoomiyaha maaragtaa xaafadda in laga dhigo inay wax walba u maraayaan ilaahay uga fogaanayaan wallaahi mas-uuliyad weeyaan war mas-uuliyad weeyaan dadka u dagaalamayow dhalinyaro annaga isku dan ahe iska ilaaliya halkaa odayaalku u cararaayaan jahannamada iyo jaxiimada ay ku sii haawanayaan iska ilaaliya idinka dad hadda soo kacayaa tihiin dad cusub baa tihiin gacmihiinu waa nadiif adduunyadiina adduunyada inta baahidiinu ay tahay keliya ka qaata waxaad isku dishaan ha noqdo aakhiro ha noqdo falyatanaafasi almutanaafisuun ha noqdo وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هالنقضوا فاستبقوا الخيرات هالنقضوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هل كاهنو نقضوا هل كأن كد قالنا هل كأن حولهن كبحنا هل كأن هبين أدفرنا هردد أديدنا هل كأن ما أركتا راحة الدنك وتقنا آخرها نو نقطو جنة هنو نقطو أنك ولا ليال أه waxaan filayaa in aan ku dheeraaday in la isugaayana waa laga yaabaa laakiin waxaan ku soo khatimayaa habeen kalaan dib u dhiganayaa runtii cumar ibni cabdilcasiis caawa ma dhammayn karaayi inaan qodqodana waan diidayaa marka cumar ibni cabdilcasiis waxaa la yidhi fuul waa la saaray ma istaagi karaayo luguhu ma xamili karaan jirkiisa isagoo caata ah haddana ma xamili karaayo wuu naxsan yahay baa kala tagtay aakhira qalbiga uga jirta adduun ma arko mimbarkii baa la saaray mimbarkii marka la saaray baa la yidhi haye u sheeg dadka dadka ha lala mubaayacooda markii lala mubaayacooday baa horta wuxuu yidhi intaan lala mubaayacoonin ama ka hor ama kadib ayaa wuxuu yidhi dad yahow dad yahow dhegaysta dad yahow beecadaas la igu qoray ee halka uu sulaymaan ii qoray waan ka siibay qoortaydii waan diiday cid allaaliyo ciddaad doontaan maanta giddiyin waad joogtaane xaadir baad tihiine ciddii aad raalli ku tihiin siiya oo weli ka dhigtaan dadku ma yeelayaan sidaa abadan ma yeelayaan dadkii baa diiday oo yidhi ilaa wa ilaa maya cumar cid aan adiga ahayn xukunka qaban mayso cid aan adiga ahayna la mubaayacoon mayno markaasaa lala mubaayacooday waa awal mara oo uu ku fadhiisto kursigii boqortooyada kursigii amiirnimada ma aha amiirulmu'miniinkii madiina waa caalamka muslimiinta oo idil weeyaan markaasaa muxuu sameeyey cumar ma yaqaanaan mar allaaliyo markii la magacaabay oo uu oggolaaday oo loo magacaabay amiiru ayaa waxaa markiiba bannaankii ayaa waxaa laga maqlay diryaan dhulkiibaa gariiray masaajidkiibaa ruxday caleemihiibaa soo daatay waa la yaabay war waa maxay soo bax baa la yidhi wax ma ogide xaaladaadii way isbeddeshay cumarow maahid cumarkii hore miskiinkii halkaa fadhiyey maahid amiiruulmu'miniin baad noqotee soo bax dhulkii baa gariiray mar allaale markii bannaankii uu yimid baa wuxuu arkay dhulkii oo ilaa ishiis intay qabata la wada camiray oo fardihii wax dahab ku raran waxa micnaha ciidan ah waxa eh, calamo oo halkaa yaala yani maraakib alkhilaafa maraakib alkhilaafa waa baabuurtii de waa lankuruzaradii maanta iyo maaragta marsheedisyadii iyo limosiinkii iyo de waa baabuurtii maaragta wixii baa halkii ruxay fardaha dhawaaqaaya waxa turumbal garaacaya yani waad yaabaysaa markaasuu yidhi war ukaadiya ukaadiya ukaadiya war waa maxay waxan war waxaanoo xoolo ah waxaanoo hanti ah waxaantaa waa maxay markaasaa la yidhi wa maraakibu alkhilaafa mawaakibu alkhilaafa waa alaabtii aad fuuli lahayd waa alaabtii lagugu talagalay wuxuu yidhi wallaahi haadaa dulmun wallaahi haadaa dulm wuxuu yidhi xoolaha waa xoolihii muslimiinta allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa xoolihii muslimiinta fardahan addoommadan waxa saaran waa xoolihii muslimiinta ee kaxeeya kaxeeya oo geeya baytulmaalka geeya hala geeya baytulmaalka cumar siyaasadda sida uu isticmaalayo fiiri cumar siduu siyaasi u yahay fiiri siduu u doonaayo isbeddel inuu sameeyo fiiri cumar waa tallaabadii ugu horraysay in xoolihii ilaalinayey dadkii ilaalinayey fardihii ilaalinayey wixii uu raaci lahaa gaadiidkii inuu yidhaahdo waa xoolihii muslimiinta ha loo celiyo ha la geeyo baytulmaalka ha la iibiyo muslimiinta ha lagu quudiyo allahu akbar markaasaa loo sacbatumayaa takbiir allahu akbar aad iyo aad loo farxayaa cumar hawl baa hor taalla cumar wuxuu xukunka qabtay wakhti aad iyo aad u xun maanta waddankeena halka uu ku sugan yahay iyo hal ka sii daran ayuu cumar maanta joogaa cumar wuxuu joogaa adduunkii oo mugdi ah adduunkii oo wada madow adduunkii oo dhiig laga badiyey oo reerihii ka horreeyey ay ka badiyeen muslim dadkii ay isdhaceen <clears throat> in badan oo reer bani umayo ah shacabkii ayay xoogeen beerihii bay ka xoogeen aseendooyinkii bay ka xoogeen guryihii bay ka xoogeen waxay ka dhaceen hantidoodii ninka ugu yar dinaar ayaa wuxuu qaadanayaa soddon kun oo diinaar meelaha waa malaayiin maanta joogta weeyaan ilmihii oo dhana wada taajiriin ah waxa weeyaan dabaqad sare oo dabaqada reer umawiye ah iyo dabaqad hoose oo intii kale shacabkii soo hartay ah allahu akbar markaasa muxuu samaynayaa suu u bedelayaa taashaam bay ahayd laakiin gobolladii waatuu sheegaayey oo uu magacaabayey yemen masar ciraaq meesha la yidhaahdaa libiya gobolladii oo dhan dadkii joogay ee wulaadda ahaa giddigood waa dhaalimiin giddigood waa mufsidiin dadkii way qaylinayaan cid maciin u ah oo wax tarta ayay la'yihiin cumar xaaladdaasuu ku soo aaday cumar muxuu qaban karaayaa mashaan buu wax ka qabtaa ma ciraaq buu wax ka qabtaa ma xijaaj buu wax ka qabtaa beledkii rasuulka ma wuxuu sallallahu alay wasallam ma wuxuu wax ka qabtaa masar halkii uu kusoo barbaaray xagguu wax ka qabtaa muxuuse ka bilaabaa teebuu ka bilaabaa allah cumar bal xaaladiisa fiiriya cumar siyaasadiisa fiiriya siduu iclaamka iyo idaacadda siduu u isticmaalaayo fiiriya cumar cumar muxuu sameeyaa cumar ma rarkan dadkan oo mawiyiinta ah boqorada ayuu xoolaha ka soo qaadaa marka hore ma dahabkuu ka soo qaadaa ma guryahan faraha badanoo ka soo qaadaa ma iyagu wixii ay dhaceen ka soo celiyaa muxuu sameeyaa ma shacabkuu canantaa oo uu ilaahay cabsiyaa oo uu wacdi uur maran oo angegan ayuu ku wacdiyaa oo oo uu yidhaahdaa ku sabra waxaad tihiin halkaa jooga halkaa ilaahay ka baqa yaan wax la samaynin iyaguo culayska saaraa cumar muxuu sameeyaa walaalayaal waxaad arki doontaan qaybta dambe ee sheekada cumar waxa uu sameeyo cumar halka uu isbeddelka ka bilaabo tallaabada ugu horraysa ee uu qaado cumar waxa ay noqon doonto cumar inqilaabka ku dhici doona noloshiisii hore iyo noloshiisii dambe tii hore markuu waaliga ka ah madiino waad aragteen siduu yacni u kibri jiray siduu maaragta u samayn jiray hantidii uu haystay malaayiinkii uu haystay waad garanaysaan cumar waxaan ka soo tegay weliba dharka uu qaadanaya dhar ma ahayn ah yacni eh, rakhiisa ah ma ahayn dharka ugu yar ee uu qaadanaya waxaa lagu gadaayey shan boqol ama kun diinaar ayaa la siinaayey ugu yaraan waa konton kun ama boqol kun oo maanta ah dollar weeyaan yani waa dhar dahabka iyo xariirta iyo waxa ku taxan iyo waxa fida ee saaran aad la yaabaysid ayu dhar maaha cumar waddada uu maraayo waagii hore intaanu xukunka qabsanin jidka uu cumar ku baxo ama meesha uu marayo waa la ogaan jiray isagoo aanan la arkin waxaa laga dareemi jiray hawada cumar soo maraysa ee xaafadaha aadaysa caraftaasaa la ogaan jiray markaasaa la dhihi jiray cumar ibni cabdilcaziiz ayaa halkaa maraaya waa intee waxaa laga yaabaa in boqol tallaabo laba boqol oo tallaabo shan boqol oo tallaabo inuu marayaa laga yaabaa cumar oo aan la arkaynin laakiin inuu cumar halkaa marayo waxaa lagu ogaan jiray carafta iyo barfuunka iyo catarka iyo wax kasoo kankamaaya ayaa lagu ogaan jiray ma aha waxaan yaray aan isku buufinayna annaga oo ma aha baaldi catar ayaa dharkiis inta la dhex geliyo ayaa kor inta loo qaado la waro ayuu xirin jiray cumar ibni cabdilcaziiz cumar ibni cabdilcaziiz waa ninkii maalin maalmaha ka a isagoo madiine waali ka ah ayaa shaacir u yimid agagaarkiisa waxaa ka buuxi jiray daa'iman shucarada ayaa ka buuxi jirtay waxaa ka buuxi jirtay dadka ma aragta munaafiqiinta ayuu soo dhowaysan jiray dadka heesa ayuu soo dhowaysan jiray shucarada iyo waxyaabaha jawfaaga ah ee ilaahay ma inay kaa fogeen maahane aan ku dhowaynaynin ayuu ma maaragtaa noolow weligaa noolow dadka dhahaaya ma maaragtaa ya adigaa xidiga adigaa kan ah weliga adiga adduunka adigoo kale lama arkin beenbeenta lagu qaadanayo xoolaha ee maaragtaa munaafiqnimada ah oo waxyaabaha buraanburka gabayada waxa aan ilaahay raalliga ka ahayn ee qofka lagu ammaanayo soo garan oo beenta ah dadkaasu soo dhawaysan jireen waa ninka maalin maalmaha ka mida ah inta la ammaanay oo uu nin ammaanay dukayna nin la yidhaahda qisada dambaan kusoo qaadan doonaa habeenka xigee dukayna ayaa intuu ammaanay shicir been ah intuu u tiriyey ayaa cumar intuu aad u farxay waa la ammaanay runtii ninkii carabta badnaayo ninkii kan ahaayo ninkii isagoo kale aan la arkino qaar baa runa laakiin inta badan waa laga badbadiyey baa wuxuu siiyey shan iyo toban neef oo geela ayuu siiyey waa gulwada siyaada ogow gulwada siyaad geyiga iyagoo kii khayrka keenayo kii eh, kii ki kiyo hebel shariifo hebelow maaragta yani waa waxyaabaha maaragta hadda anaga dee dadkeen aan ku ammaanin ay gabdhaheena maalin walbaba london markii mid uu tagaba ay isu ruxaayaan oo ay balaayada uqufaayaan weeyaan loo buranburahaya oo beenta ay halkama jiraanka weeyaan ha markaasaa waxay leeyihiin eh, shan iyo toban neef markuu dhameeyey ayaa wuxuu yidhi gadac wallahi nin ragaa adiga waad i ammaantay markaasaa shan iyo toban neef ina lilahi wainaa yaa iskale shan iyo tobanka neef waa xoolihii muslimiinta weeyaan waa xoolaha dadka masaakiinta ay ka gaajeysan yihiin weeyaan heerkaasna wuu soo mariyay cumarkaa isaga ah mar allaaliyo markii uu maanta xukunka qabtay muxuu samayn doonaa ma sidii unbuu sii wadi doonaa ma kuwii horuu la mid noqon doonaa muxuu samayn doonaa halkuu degi doonaa halkee guri u noqon doontaa ma qasrigii madaxweynenimaduu degi doonaa muxuu samayn doonaa cumar cumar ma ku guulaysan doonaa gacanta ma ku dhigi doonaa dadkii ma maaragtaa la dulmiyey xaqoodii ma usoo celin doonaa cumar xaaladiisu maxay ku dambayn doontaa cumar ibni cabdilcaziiz hadduu ilaahay yidhaahdo habeen kale ayaan ma aragtaa habeenka khamiista insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo tabliiqa haddii wakti la isiiyo habeenkaas ayaan ka dhigan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aad baad u mahadsan tihiin هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ilaahay subxaana wa tacaala ha ku xifdiyo cimrigaaga cilmigaaga caqligaaga ciribtaada caruurtaada cudadaada cayladaada caafimaadkaaga curadkaaga intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu xifdiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin ilaaliya dhammaantiin allah subxana wa tacala ha idinla soo saaro min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa wasaalixiina waxusuna walaaika rafiiqa waxaa inoogu xigi doonaa muxaadaradii sheekh xasan ibraahim ciise